الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رsuuل اللahi وآله وصaحبه أجمعين أmا bعd cashirkan waa cashirkii شhanaad ee ka mida min kitaab صifaة صلاة النبي slى الlaه عليه وaله وسلم waxaynu ku joognay xadiidkii ahaa wanaha can ثaلاث ka نqرة الdiiki وإقعاء kaإقعاء الكلب والتiفاaت kaltifaati الثaclabi xadiikaas wayn soo akhrinaan malaynaya iltifaatka marka la marayo adugu intayna darsiga guda gelin masaa'il aynu baraarujinay insha allahu tacaala masalada koobaad milicsiga ama gaardaymoodku aad jaleecaysa dhinacyada midigta iyo bidixda hadday wax maslaxaa ku jirto oo ama aad wax ku ilaashanayso ama ruuxaad naawilaysa aad eegayso ood fiirinaysa inaan dhib lahayn baa sunnada ku timid nabigu sal lla alay waslam waxaa sugan intuu saxaabi meel u diray isagoo tukanaya inuu meeshuu saxaabigu aaday ee uu filaya inuu ka soo noqonayo oo ka soo bixi doono uu nabiga kolba uu jalleecayay oo milicsanay milicsiga noocaasee marka uun labada indhood bidix iyo midig loo eegahayo ama uun luqunta ama inta dhabanka la dadbahayo dhib inaysan lahayn bay culummadu u badan yahin haday maslaxa ku jirto oy danu keento midda iska ciyaarta ah ama danu ku jirin taasaa yaa reeboon ayadoo culmada badan bacdu salaf ay barkood xoogow ku xeldheeraadeen iltifaadka iyo milicsiga oo ay ku dhoweeyeen salaada inuu burinayo bal barhkoodba waxaa ka sugan sida alxakam bn cutaybat alfaqiih isagu wuxuu odhan jiray haddaad ninka bidixda kaa taagan garato iyo midka midigta kaa taagan salaadaad way burtay buu jiray salaadada waa batalo iskada inaad sidaa tidhaahdee haddaabaad sidaa iyo dhahdo garato ninka garab taagan inuu hebelya ama sidaad tidhahdo isha un leexiso ood ogaato inuu cabdullaahi wax midigta kaa taagan salaadaada waa ima boodhan jira aad bu xoogow ogu adkaa alxakam bn cutaybat alfaqiih haddaad adoo dhanba isdadabto ood qibladii iyo kacbadii dhabarka u duudo middaa iyadu culummadu muran kaga qaadama salaadda inay ku burayso salaadda inay ku burayso haddii loo qasto oo kas loo sameeyo inay salaadda ku burayso hadal badan kuma jiro masalada labaad aynu baraarujinayna waxaa weeye waxaynu soo maray sutrat اlimaami wa sutrat liman khalfahu imaamku wuxuu gabaad u yahay dadka asaga ka dambeeya sidaasi waa siday culummadu u badan yihiin laakiin jamaaca min alfuqahaa ayaa khilaafsanoo waxay leeyihiin nin walba sutraa laga rabaa imaamku tiisa waxba kuu tari mayso haddaadan ku beegnayn haddaad imaamka ku beegan oo dadka ku xiga aad tahay ha laakiin safka bidixe iyo ka midige ayagu sutro u noqon mahay imaamku iska badaa marka safafka labaad iyo iyo ka saddexaadii iska badaay sidaana jamaaca min asalaf baa ku tagtay oo uu ka mid yahay saxaabigii xakam ibn camr alkhifaari uu ka mid yahay xasan albasrina waa asnaga ku jira masalada saddexaad ee baraarujina waxaa weeye waxaynu soo maray oo nidhi markaadaan sutro dhiganin xaq ooma lihid inaad ruuxa ku hormaraya aad fidhaha ku dhufato ama aad iska difaacdo laakiin ruuxa muslimka asagu waxaa ka reeboon inuu ku hormaro oo uu salaadii kaa gooyo ama uu ku tashwiishiyo sidaa waa sida culamo badan ay mareen bacdulculamaana waxay leeyihiin xadiidka waxaa lagu xambaaraya cala alcumuum ruuxa muslimka ama sutro ha dhigto ama yuusan dhigan lama hormari karo haddaad hormartana inuu iska kaa difaac xaq buu leeyahay ama sutra ha u taallo ama isnu oolin ma hormari kartid haddaad hormartana xaqu leeyahay fain abaa falyuqaatilhu falyadfachu fii naxri jamaca min ahli cilmi baana sidaa ku tegay waana ra'yi jira yani waxaan u baraarujinaya inaad qaadataan masaladu inay tahay masalo go-an oo hal qowlbase uu ku jiro hadhowna aad ku dagaalantaan ilan soomaali baa naqaanaa masalada afraad waxaa weeye bacdu salaf iyagu waxay ku tageen marka laga hadlahayo waxyaabaha salaada gooya eenu soo marray sidii eyga iyo haweenayda iyo dameerka iyo waxaanu soo marray in ay ku qaydeen barhkood oo yidhaahdeen ruuxa muslimka ah xataa hadday sutura hor taallo xataa hadday sutura hor taallo iyo hatiishor olinba hadday waxaa hor maraan way burinayaan salaaddii way ka buraysaa wadaaddaa ku tagay ibnu jariir abari baana soo guuriya tahdiib latar ku soo guuriya marka waxay ayagu leeyihiin eyga iyo muxuu aanku idhahdaa iyo dameerka iyo haweenayda baaliqada ah ama xaa'idada in lagu qayda maba ahee shay walboo ku hormara ayaa salaaddii burinaya badankoodna raggaasaa u camimaya badankoodna waxay leeyihiin waa bishardi markaa sutro lahayn haddaad sutra leedahay waxba kaama buray haddii laakiin aad sutra ada lahayn oo ay ku hormaro ama dameer ama digaag ama riti iyo awr ku hormaro ama neef adhi aba ku hormaro xayawaan walbo ku hormara salaaddii kaa goynayay ku tageen jamaca min asalaf masalada shanaada iyaduna meesha ku jirta waxaa weeye bacdu salaf mise waa lixaad masalada shanaad meesha ku jirtan ba waxaa weye bacdu salaf waxay ku dareen saddexdaynu soo maray yaqطacu salaata alkalbu wاlmarأatu mxuu ahaa wاlkalb اlaswad saddex baynu soo maray bacdu salaf waxay ku dareen xadiid marfuucana uu ku yimid calaa kalaamin fiihi khinziirka iyo kaafirka doofaar hadduu ku hormaro ama doofays waxaad dhahdaba nimba si u yaqaanaay iyo gaal majuusi ha noqdo ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdee salaadii waa buranayaan bay jamaaca min asalaf ku tageen aaaarna waa ku timid xadiid marfuucana waa lagu warshaa midda lixaad waxaa weeye bacdu salaf waxay dhahdeen waxa salaada buriya waxaa weye waa eyga madow iyo yaanyuurta madow baashi bisada ahayda guryaha joogtay baa lasu soo galay marka yaanyuurta ama bisada madow ama mukulaasha waxay la xukum tahay dhaheen eyga madow ayadna waa shaydaanad kale hadday ku hormarto adoon sutro kuu oolina ah, weysadii afwan salaadii way goynaysaa ama way burinaysaa calaa ra'yayn oon soo maray jamaaca min asalaf waxyaabaha salaada buriya waxay ku khaas yeeleen keliya ama gooya eyga iyo haweenayda oo waxay ka saareen dameerka dameerkay ka saareen inahaas inaan baraarujiyo waan rabay wa kaana sala allahu alayh waali wasalam yaquul rasuulka ilahi wuxuu odhan jiray salli tuko salaata muwadicin nin wax sagootinaya salaaddii nin dardaarmahayo oo maalinka u dambaysay adduunye loo sheegay si u tukan lahaa u tuko kaannaka sidii taraahu adoo ah rabbi arka oo ilaahay u jeedo oo ka hor taagan yahay alla oga cabso oo u khushuuc oo u una tuko fain kunta laa taraahu allaadad adugu arkaynin fa fainahu yaraaka asagaa ku arka wayaquul wuxuu suubanuhu odhan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh maa min imri'in ruux ma jiro taxduruhu ay qabanayso salaatun maktuubatun salaad la waajib yeeloo lagu dulqoray ummadda muslimiinta la saaray oo fa yuxsinu wuduu'aha weysadeeda wanaajinaya wa khushuucaha khushuucdeeda iyo isbahaanbixinteeda iyo wanaajinaya iyo wa rukuucaha rukuucdeeda ilaa hadday salaadaa qabato uu sidaa u tukado saana u weysaysto kaanad salaaddaa waxay noqon kafaaratan dembidhaaf limaa qablaha min adunuub kafaaratan asturid ama dhaafid bay u noqon limaa qablaha wixii ka horreeya min adunuubi dunuub ah yay u noqonaysaa dunuubtana jumhuur ahlicilm waxay ku xambaaraan sakhaa'irta maxaa yeele intan dambe iyo qaydkan dambayna ku dhegan yihiin maa lam tu'ta kabiira haddaan kabiira lala imanin haddaan kabiira lala imanin ayib oo kabiiro ayadu waxay u baahan tahay wey tooba mustaqilay rabtaa mooyeene xasanaadka iyo acmaasha waaweyneed la timid lagu dhaafi maayo wadaalika arrinkaasoo kafara ay kuu noqon mar walbood qaabkaa u tukato addahru kulluhu ama addahra kullahu wey ama zamankao dhan baa sidaa maalin goona khaas kuma aha salaad walbood weysadeeda wanaajiso iyo khushuucda iyo rukuucda iyo aadaabteeda la timaado qaabkanaad u tukato dunuubtaadi oo dhan baa lagu dhaafaya dunuubta saakeyrtana maaha in la fududaysto waa waajib biitifaaq ahlicilm sida taqiduni subki iyo taajiduni subki iyo ciraaqi iyo xaafid bn xajar iyo ibnu taymiya soo guursheen waa ijmaacu alculamaa calaa ana tawbata min asakaa'ir waajiba dunuubta yaryar in laga toobadkana waa waajib dunuubtuma iyaga marka laisbarbar dhigay kala weynidu iyo kala yaraantu muuqanaysaay adugu caasiyaankaad caasiday khaaliqiiyo rabbiga ku abuuray hawl yar ma aha saa darteed toobadkeen baa lagaga baahan yahay taa muran ma laha laakiin ilaahay naxariistiisa waxaa weeye dunuubta yaryartaa fadaail acmaal baa lagu dhaafaa taasna waa tafadul min allahi subxaana wa tacaala mooyeene adugu haddaad xusuusato waxaa kuu saaran inaad waxaa waajibkuga inaad ka toobad keento waqad sallaa waa tukaday sala allahu calayh waali wasalam fii khamiisatin go-bu ku tukaday ama buste laha aclaamun midabya leh aclaamun jamcu calam khamiisadu waa un iska busta ama waa go weyn go weyn wey ama waa iska buste marka oo marka suufbaa cudbi baa laga sameeyaa Eh, oo mucallam ah yani diinnimo midab buu leeyahay kaasaa ma lam yu'ta yaa yaa ii qoran ha maa lam yu'ti baa idin qoran miya maa lam yu'ta baa fiican maa lam yu'ta baa fiican saa in la akriyo ma si kalaan akriyo anugu taa way ii dhigan tahay ha aniga maa lam tu'ta miyaa yaan akhriyay ah maa lam yu'ta kabiira haddaan kabiira lala iman haddii markaas ruuxi loo jeedo faacilka maa lam yati baa la odhan lahaa waqad sallaa waa tukaday sala allahu calayh waali wasalam fii khamiisatin go' weyn buu ku tukaday ama bustuu ku tukaday lahaa uu sugnaaday ama lahaa leh go'i aclaamu midabbe iyo diilnimo ka duwan midabka kale marada weyn fa nadara nabigu wuxuu eegay ilaa aclaamiha midabadeedii buu eeday nadratan daymo hal mar buu firiyey falama insarafa markuu salaadii ka baxay suubanu qaala wuxuu yidhi idhabuu la tago sii qaada bikhamiisatii haadihi go-aygan ama bustaygan sii qaada ilaa abijahm u geeya wadaadkaas ansaariga asalkiisana juhaniga ahaa watuunii ii keena biambijaaniyati abijahm abijahm gu-iisii baleenka ahaa ambijaaniyada waa kii kale lamid laakiin asagu mardimo ma laha midabna ma laha waa marada halka midab ah busto weyn ama go weynoo hal midab al ah wey marihii maxamuudiga ah goyan hadda isku midabka ama cagaarka ama buluuga ama cad ama gududan halka midab ah kuwaasa inta badan ambijaaniya la yidhahdaa waxaa loo tiiriyaabaa la sheegaa magaalada manbaj ee ku taalla suuriya hadda dhar lagu samayn jiro laga keeni jiray wey qolyaa maxay ma ahe waa magaalo baabado ciraaq ku taalla laga keeni jiray si kastaba noqotee waa go weynoo midaba leh oo ruuxi fiiriya xoogo mashquulinaya xararkiisi iyo midabaha isdhaafay diilimaha isgoynhaya isgudbahaye iyo waxaasaa isha la raaci midna waa mid hal midab oo aan midab kale usan tarixin saasay kale yihiin maxaad nabi allo u kala badelatay fa innahaa ayadu tii hore ee khamiisada ahayd alhatni waa i mashquulisay aanifan an dhowayto can salaati iga hawlisay oo iyadaan fiiriye wa fii riwaaya xadiidka riwaayo uu waxaa ku jira ku timid fa innii anigu nadartu waan eegay ilaa calamihaa berdhimaheedii ama midabadeedii fi salaati salaadda gudaheedii baan ku fiirshay oo ishayga ga dhacday fakaada wuxuu sigay calamkii ama khamiisadii yaftinunii inuu ifidnayo iga mashquuliya salaadaydii waxaa lays odhan karaa nabiga wixii mashquuliyey muxuu saxaabiga ugu duro eh, nabigu fooda ugu gashay nabigu waa macsuum ah ilaahay u gargaaray waxay ku degahayo oo ummadda ka qiimo badan wixii mashquuliya uu nabigu ka cabsaday muxuu saxaabigii oogu celiyey abujaham ahaa waxaa laba jawaab bay culmad ka bixin waxay le midda koobaad wax muxuu ahaaye nebi maxamed aan dhibhaya ama marka asagoo loo fiiriyo sayi'a noqon haya ayaan cinda almuslimiin aan sayi'a ah ka ahayn sidaa darteed ba waxaa layidhaha xasanaat اlabraar sayi'aat اlmuqarabiin marka waxaa weye isku mid ma tihiin shay laga haboon yahe oo nabigu sameeyo waxaa weeyaan meeqaankiisii iyo sharaftiisii meeshuu rabbi dhigay marka la eego wuxuu noqon hayaa fiicnay haddaad adugu samaysana biyo kama duwana kugu daata marka dadkiibaa kala meeqaan sarreeya dhankaasaa loo jeedaa way wadaadaha laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo hanti ahaani iyo xoolahaan buu ugu celiyay hadduu tii ka soo qaatay mooyeen ma nabigu ku tuko oo salli ka dhiga ama say kuu mashquuliso soo nabigu sal l slam kiisiiya maha cumar bni khataab xariir ah inuu xidho u siiyey mise inuu intifaaco haweenkiisii ama iibsado u siiyey marka manaafic badan bay leedahay maradu haweenkaa goglan oo adaa ku seexanoo waad huwan laakiin salaada unbuu nabigu dhibsaday inuu u isticmaalo markaasaysan u mashquulin xadiidka iyo axaadiis horeba waxaa ku jira in laga fogaado waxyaabaha ku mashquulinaya salaada kaa hawlinaya ilaahay subxaanahu wa tacala inaad qalbiga siiso ee kaa leexinaya wax walboo ku baal marinaya khushuucda ama kaa qalindhabahaya inaad iska ilaaliso ayaa loo baahanya wa kaana lcaaisha caaisha waxaa u ah radi allahu tacaala canha hawbun maro fiihi tasaawiru ku yaallaan mamduudatun ilaa sahwatin fakaana fakaana nabi yusallii ilay caaisha waxay leed maro godah dah weynoo dahan lagu xidhay afaafka iyo kaasoo kalea loo jeedaa bay fiihi tasaawiir ku yaallay sawiradaasi inaysan eh, wax noolaa ah, midabkii eh, sawirkii aysan ahayn bay u badan yihin riwaayad kalo xadidku leeyahay iyo axaadiidtii khaarijkeyd bayna ku fasireen nusuustuna waa in geeyo ka xadiiin waaxidin sawbkaasoo mamduudun lagu taagay oo lagu gegay ila sahwatin doc bay wadaaduna dhihi arda laakiin waxa inagu ay naqaano soomaaliahaan ma aha allahu reer koonfureedku way samaystaan guri guri yar oo guri weyn ku dhex yaallo wey guri weyn baa intii la dhisaa qayb hoos loo dego yaa gandoobkeenni ma aha gandoobkeenni ilxidhkeenni iyo mudacdeenni midna ma aha marka eh, waa guri weyn baad markaad dhisata kadib baad qayb hooso basementiga hoose maarata hadda remagaalku ay samaystaan in yaroo ka midoo wadaadkii islaantiisu galaan weyn oo marka aad moodaysa meelihii doorfayu ka soo bixi jiroo kale hoos loo galahayo marka sahawadu taasaa la yidhaahdaa taasaa la yidhahda marka carabiga loo fiiriyo laakiin annagu markaynu soomaaliya wadaadduhu docday na dhihi jireen qolya waxa dhh ilxidhka markii saa loo golo sariir baa soo loo laaba remiyiga oo tiirka tiir ku aadanoo sariirta lagu qariy wadaadka ku seexanhayo saraatu wadaad ku seexanaya lagu qaranhaya isha sentur ugu dhicin xisaabahaas baa annagu iskaga e, fasiri jiray ilxidhka wadaadku sheeg lagu fasiri jira laakiin wadaaddaha annagu maadaama eraygu carabiga ah aanan dhaqan u lahayn ficilkeenna iyo dhaqankeenna waxa u dhow ku fasiri jireen waxa ugu dhow bay wadaadba ku fasiri jireen ayib eh, waxaan xusuustaa eh, marka la maray kutubta fiqiga eh, meydka in lagu daro dhaqmihiisa kaafuur waxaan idhi jireen wadaaduhu xabaghadi ama malmal baa lagu dari xabaghadi iyo malmal midna ma aha kaafuurku waa timirta ubaxeeda timirtu markay intaysan weli aysan midhaha bixin ubaxa u soo horeeya ayaa la guraa kaasaa la qalajiya la shidaa oo dadka lagu dhaqaa la mariyaa meydka kaafuurku midkaas wey mid cadcadoo asagu sanjiir badan oo hindiya laga keeno khariban xabag aan mudan asna kaafuurka waa leeyadoon keennaba anayn hadigeenniga hadigeennina ma aha malmalkeennina ma aha marka uun macnaha u dhow wadaadduhu noo saari jireen sida wadaad kitaabka minhaajka waa noo akrinay alimaan qafaal ashaashi markuu soo mar qoor dheer u dhihi jiray qoor dheer qafaal qafaal wuxuu u qaatay inay tahay min alqafa marka wuxuu odhan jiray qoor dheere wuxuu yidhi qordheerana meen wadaadku qufulu ka shaqaysan jiray baa la sheegaa qufillaha baalaan lagu xidho guryahaas mataqaanaan qufulka iyuu samayn jiray marka waxa u dhow bay wadaaddu noogu fasiri jireen wadaad kale qaalo subki jir dhaysana wuxuu yidhi ama subkane wuxuu yidhi buu dhihi jiray yacni waxaa weeye ereyga u macno dhowbay wadaaduhu ku xambaari jireen maadaama macluumaadka soo gaadhay uu iska yaraa marka saawadu ama ilxidhkaadheh ama uun mxuu ahaaye waxaad tidhahdaa gandoob ama adaadheh ama docdhe ama raardhe waxaa weye guri yar oo lagu maamuusa odayga iyo inta la xurmaynhayo oo caruurta iyo martida weyn lagaga dhex saaraa ku dhex yaalla guri gudihii wa hurfatun fii hurfa gebigu waa intaas fa kaana اnebi sal ly slam waxaa yusallii kii tukada ilayhi maradii xaggeediibuu u tukanaya xagga qibladii bay ka jirta maradoo daahi meesha ku xidhnaabaa wejigiisa ku aaday fa qaala subanu wuxuu ihi akhirihii cani akhirihii ya caaisha iga durji dib iga mari cani xaggayga bahalkan daaha dhaafi wey fainahu laa tazaalu ma aysan ka zuulin tasaawurhu midabadiisii sawirka ku yaalay tacridu ina ii bambaxaysa lii aniga fii salaati salaada gudaheeda salaaddii baan ku xusuusanaya ishi wix markaad saa u qaado indhuhu ma ogtahay waa waa kaamero sawir bay qaadahayaan sawirkay qaadeenay bab siiyeen maskaxdii baa taxliilin waad furfuri marka waxaa shaydaan waa kugu mashquul siduu ka faa'idaysa wuu sii fiidsoohi mashruucuu kaaga dhigi marka waxaa wanaagsan mar korba ishu ina meesha aysan ku dhicin haddaysa ishu ku dhacdo ishu waxay qabatay way furfuraysaa waay maskaxdaa ka shaqayn ayadu way qaadaa maskaxdaa ka shaqaynaysa marka salaaddii bay iga mashquulisay iga qaada weeye marka nabigu ma ogolen gabadhiisa faatima maalina daah ku xidhay sawir leh uu daahi gooyey ee uu la dagaalamay xataa maryaha derbiha lagu xidho ooma ogolen ahalkiisa muslimiinta kale nabigu dan kama lahayn laakiin ahalkiisa iyo gabdhihiisiiyo xaasaskiisiiyo ma ogolaan jirin hawlahaas caaishana Eh, kuwo kaloo sawirle uu ka jexjeexay marka midkan sawir ah, ah, ama geedo ama biyo iyo dhul iyo ciri wax noocaasoo kale ah oon xayawaan noola ahayn ayuu ahaa ama sawir aan madax lahayn hadduuba noole yahay kunbaa lagu fasiraya maxalushaahidkuna sheekh wuxuu weeye ujeedaa wax walbo khushuucda dhaawacaya in laga fogaado ayaa loo baahan yahay wa kaana yaquul nabigu wuxuu odhan jiray laa salaata salaadi ma jirto bixadrati acaamin isagoo raashin yaallo isagoo raashin iyo baad meesha uu yaallo markaa walaa huwa walaa wahwa yudaaficu اlahbaثaan walaa salaatay ka dhigan tahay iduna wahwa yudaaficu اlahbaثaan labadii xumxumaa isagoo riixahayaan saxradii kaadida loo jeeday wix la halmaana fuqahadu marka xadiidka macnihiisa waxay ilxaaqiyeen طacaamka waxay ku qaydeen macnaha iyo maqsuudka تقيid النص mxuu ahaay mxuu ahaaye bاlxikmة aw mxuu ahaay bاlmaqصad ayay yidhaahdaanoo waxay leeyiin waxaa loo waa raashinka aad danaynayso dad haddaba raashin ka soo daragtay ooda istakiin wata salaadda aad gasho ku kaana la keeno kaa waa iska wadan bay leeyiin salaadda damba ka mid maxaa yeelay wax kaa qaadaa baad u baahan tahay adoo anta anta besta ku haya haddii raashin la keeno salaadda aad gasho raashinkaa lagama hadlayay dheheen waxaa loo jeedaa raashiin aad u baahan tahay ood xoogow quud daraynayso oo kaaga socoto ood haliilayso ood leedahay salaadan mayna kaa soo gaabiyaan kala baxdaani marka kaasaa laga hadlay raashiin walba ma aha raashiin walba ma aha waay marka macnaha ayay ku qaydeen xadiidka marka waxay fuqahada u yaqaanaan khaasatan suuriyiinta shaaficiyada hal yajuuzu istinbaatu macna min annasi yacuudu calayhi bitakhsiis yacuudu calayhi bitakhsiis ma bannaan tahay qur'aaniga ahaa ama nabowiga ahaa inaad macno ka dhuuxdood ka dheehato macnahaasoo naska ku khasisayso jumhuur اlculamaa wاlusuuliyiin inay bannaan tahay qabaan laakiin masale isku itifaaqaanoo ma bannaano in xadiidka ama naska lagala soo baxo macno burinaya asagii laa yajuuzu istinbaatu macna min الnasi yacuudu calayh biاlibطaal biitifaaqi اlfuqaha wاlusuuliyiin taasu waa baطil amaa inaad ka istinbaatood ka dheehata xadiidkii macno asagii khasisahayo macnihiisa ururinaya xadiidkii iطlaaqi ku jiray ama cumuumka ku jiray qaydaya ma banaan tahay nacan bay u badan yihin usuuliyiintu waana masale khilaafiya fi usul waa taqaanaan marka raashiinkii maxaa laiskugu diiday leeyihin wadaaduhu macnahay raadinayaan waxay leeyihin waxaa laiskugu diiday oo la salaad yaan la gelin hadduu raashiin yaallo salaadda waxaa lagu talagay adoo qalbi maran oo ilaahay qaabilsan oon mashquulsanayn oon meel kale milicsanaynin oo niyadaadu aysan laalayn inaad gasho wax walbo hawshaa marka dhaawacayaa laga fogaanaya raashiinka loo baahan yahay ama la jeclaysanaya lasoo dhigayna wuxuu dhaawacahayaa khushuucdii iyo muraaqabadii iyo xuduurkii qalbigaha salaadda loogu talagalay haddii marka la helay dheen raashiin aan qalbigu raacaynin naftadun aysan danaynaynin ishuna aadan danka lahayn raashinka ma aha raashinkii laga hadlay leeyihi marka hal yajuuzu e, istinbaatu e, macna min annasi yacuudu calayhi bitakhsiis saasoo looga jeedaa ayib raashinka marka waxaa lamida biya lamida shaaha lamida ayib waxaasoo dhan baa lamid a waxaad u haliilaysaoo dhan oo la keenay raashin buusan noqonin baa lamid a ma aha raashin bas ah walaa wahuwa yudaaficu اlahbataan asagoy soo riixayaan labada muxuu ahaayey xunxun oo saxaradii kaadida fuqaad waxay ilxaaqiyaan wixii la macno ah nasku wuxuu sheegay labada saxaradii kaadu ka hadlay waxaa lamid ah hadday markaa neef ku riixayso neefta qaarkoodba qaarkeedba waxay ka daran tahay xisaabaha kale soo sidaa ma ah kliya bay kugu dhufanaysaa saasay ku dhex wareegi way dhib badan tahay marka eh, waxaa lamida wax walba matag baa lamida haddii xanuunku hayaa lamida ood rajaynaysa inaad durbe ka fududaato marka wax walbo kaa mashquuliya khushuucdii waxaa weeye eh, in laga fogaada la rabaa qaybtan dambe ku saabsan wawa yudaaficu اlakbathaan eh, waxaa ku jira laba laba araf laba waaxood iyo mid laisku hayo sideedu masaa'ilku hadday laba araf yeeshaan araf ka dhexe waa laisku khilaafaa fuqahadu waxay leeyihin xaalad aad khushuucda khushuucda aadan khushuuci karin haddaad gaadhsiisan tahay ood matalan aad cagabidhlaynayso cagaadhu ku garaacayso ama aad baryaha isku namayso nafta ku hayso ood kolba saa ku hayso salaad ma geli karteed bilitifaaq hadday bidaayaa tahay oo un kaadi aad dareemayso un ama saxara inay ku hayso laakiin aad wadan karta saacado meesha dunta aad aadi karto taana dhib ma lahay lehe taa dhib ma tuna dhib bay leedahay waa khatar oo salaad lama kara mamnuuc daahiriina waxay dhaheen waa baatil salaadda ibn xasmi raggiisa meeshan ay fadhiyaan adoy ku hayso oo hawsha aad dareemayso haddaad salaadaa gasho maba asaxay maba xidhmaysa adaa islugay salaadna maadaan tukanin bay kuleeyihin darafka bilowgii iyo nihaayihii waa muttafaq weeye hadday bidaayaadka tahay dhib ma leh tuko bini hawsha waabay ku badan tahay hadday meeshu u dambaysay xisaabtu kaa maraysana salaha isku gelin maxaa laisku hayaa tii dhexdhexaadka ahayd sidoo dhexdhexaadka welig weligi waa laisku khilaafaa masaailku hadday arafaan masaladu hadday laba araf yeelato midda dhexe khilaaf baa ka furaada sidiisuba way ku bantahay masaailka sharciga aad bay ugu badanta marka aadaa laskaga lagu dadaala in wax walboo ku mashquulinaya haddaan wakti ku cudhiriyin laga fiirsado adciyat اlistiftaaxi wuxuu baab yahay furfurashadii ducooyinkeedii markaad salaadii aad gashay qur-aankiina aadan gaarin ducooyinkii la akhrin lahaa ee lagu furman lahaa salaada ayuu sheekhu aad u sardin doonaa ducooyin aad u dheeroo fara badan ayib isaga hortin wadaad sidaa u jamciya maanan arag qolyo dambe hadda alistiftaax riwaayatan wadiraya kutub ka qoray oo wakti ku bixiy waa jiraan laakiin isagao hortii istiftaaxa adcida ku timid iyo adkaarta macnahan ku yimid qaabka wadaad u urusha isagoo hortimaanaan arag marka waa jamciyey khayr allaha siiyo uma kaana sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa yastaftixu markuu xidhay kadib yastaftixu kii ku bilowda alqiraa'ata qiraa'ada guud wax akhrinta guud wey bacda takbiirat alixraam akhrinta guud baa loo jeeda tii qur-aankayd ma aha biadciyatin ducooyin buu ku bilaabi jiray kaiiratin fara badan mutanawicatin kala duwan yamd llaha tacaala yaxmad اllaha tacaala fiiha ilaahay buu ku mahadin jiray duceenka dhexooda ilaahay buu mahadin jira oo mahaduu mudan yahay u tiirin jiray wayumajiduhu waa sharfi jiray ilaahay buu sharfi jiray oo karaamayn jiray ducooyinka dhexooda wayuni calayhi waa faalla ammaani jirayoo ammaantu rakaadin jiro o celcelin jiray wey waqad amara bidaalika arrinkaa nabigu wuxuu faray in istiftaxa la yimaado almusia salaatahu wadaadka salaaddiisa haleeyey in salaadda aqoonin qaabka loo tukada nabiguna uu saxay ee salli fa innaka lam tusalli uu ku fa qaala lahu nabigu wuxuu ku yidhi ninkii salaadda bi'iyey laa tatimu salaatun salaad dhammaystirmi mayso mana buuxsamayso liaxadin min annaasi axad aadamaha ka tirsan xataa yukabira ilaa xidho allah akbar uu yidhaahdo wayaxmad allaha jalla wacaz ilaahayna uu ku mahadsho wayuni calayhi uu faalla ammano ammaantiisa u celcesho wayaqra'a u akhriyo bimaa shaygii tayasara u fududaada min alqur'aani qur-aanka xaggiisa oo ama min alqur'aani qur-aan ku bayaansan ama qur-aanka ka tirsan oo tabciidi ah idan inta horaa sheekha ka khusaysa wayaxmad allaha eh, yuniya calayhi labadaasuu u jeedaa wa kaana yaqra'u wuxuu akhriyi jiray nabigu sal slam taaratan mar salaadiisa qaarkood bihaada ducadan soo socota wa taaratanna bi haadaa tan kale yacni ducooyinkan aan soo wada dhowr iyo tobanka ah meeqa ducuu sheekhu gaadhsiiyey waa imise waxay noo dhigaan labiyo toban wey faqaraadka inkastoo qayba isgudagelahayaan idan ducooyinkaa nabigu hal mar mid dilaan dilin jirine mar wuu kala qaybin jira wey mar buu tan ku tukan oo ku salaad kale takalu akrin salaad kale takalu akrin ama alxanafiya iyagu waxay qabaan sida abu yuusuf alqaadi uu asagu qaba ee jamaaca minhumna ay ku raacday waa abu isxaaq almarwasi min aimati shaaficiyana uu qabo in la jamciyo kulligeed haddaad awoodi karto waqti inaad haysato fa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray shekh albani asagu waa ku dhaweey midda ayada inaysan banaan bidca tahay buu ku dhaweeya fa kaana yaquul nabig wuxuu odhan jiray markuu xidha kadib allahuma allah yow baacid dheere bayna aniga inta ka dhexaysa wa bayna khataayaya gafafkayga dunuubtaydiiy aniga allaw kala dheere na kala fogee bimacnaa allo i dambi dhaaf wey khulaasadu ina naxariiso kamaa baacadta saad u fogaysay bayna almashriqi bari iyo wاlmaqribi galbeed allaahumma naqinii allow iga nadiifi min khaطaayaaya gafafkayga iyo dunuubtayda kamaa yunaqa thawb اlabyadu min addanas kamaa yunaqa thawb اlabyadu marada cad sida loo nadiifiyo min addanasi uskaga looga nadiifiyo marada cad sida loo bafta looga dhigo allow anigana iga nadiif wey allahuma ksilnii allow igu dhaq min khaطaayaya gafafkayga waxaad igaga dhaqdaa bilmaai biyo iyo wahalji baraf iyo walbaradi yaxniibay wadaadaan dhihi jireen yanina ma ah wadaadaanu yaniba noogu as yani me waa bahalkii waa dhagax yaryaroo qururuxu soo daatoo carabtu ay saqiic u yaqaanaan saqiic xabulmusnina way dhahaan soomaalida qaarkoodna sida marka galbeedka la toogo kale galbeedka kore wixii jigjiga ka rogan dhagax biyaale u yaqaanaan dhagax biyaale waa qurux soo daadan oo dhagaxaan kuu dakray kadibna biyuu noqona waa dhalaalahaya idan wax walbo biyo lahaa oo biyuhiisu waxtarhayeen buu nabigu ku halqabsaday asagoo ku xeel dheeraanaya ilaahay inuu nadiifiyo dembiga u dhaafo idan waa tashriic liummatihi weeye laakiin nabigu waa loo dhadmi dhaafay maa taahara min dbimaa taqadama min ma taahar idan marka adagaa lagaa raba inaad nabiga ku dayato hawsha aad samayso wa kaana yaquuluhu ducadan wuxuu ku akhrii jiray ama istiftaaxan fi lfardi salaadaha waajibka ayuu kula iman jiray kuwa sunnada in laga yimaada diidi maysu sheekhu hoosta ka leehay oo waa isma diidahayaan isma diidahayaan ayb waana xadiidka ugu saxiixsan ee ku yimaada fi ducaai اlistiftaax xadiidkan hadda aynu hayno waa xadiidka ugu ducadan ugu saxiix min xaytu sanad xadiidka ugu qiimo badan wey <clears throat> wuxuu kale odhan jiray kaana yquul wuxuu kal ohan jiray waan xadiid abi hur baad garanaysaan baan malayna wajahtu waxaan jeediyey wajhiya iyo wajhi labadu waa bannaanta iyada in la reebay iyo in la kordhababa liladii allihii baan u jeediyey wejigayyo oon la qaabilay fatara asamaawaati samaawaadka abuuray ama unkaday ama unkay oo bilaabay oon looga horrayn iyo walarda dhulkaba xaniifan xaalo aan ahay mid toosan oo ka leexday diimaha xunxun iyo shirkiga kufriga ah muslimaan la isu wamaa ana aniguna kama tirsani min almushrikiina gaalada alla u sharig yeesha ayib markaad saa odhan hadda waa inaad shirkiga taqaano haddii kale beenaalaad noqonaysa aad waa in looga taxadaro daad maanto leedahay shanta wakti iyo salaatuliilkaadii iyo witrigaadii iyo taraawiixda aad leedaha wamaa ana min almushrikiin baalkina aad ku dhuflaynayso see lagu dhihi waxayna badeen buu waxayna bareen baa nooga darane waxaad sheegaysa waxaad ku dhex jirtaa ka daran marka waa hayga haddaan la garanin oodan garanaynin saad iskaga ilaali hayga gormaa la iska ilaashaa markaad garanayso ayib wamaa ana min almushrikiin waxaan u balan dad badan inay dacweyn doonto aakharo marka la tago dad badan inay dacweyn doonto ayagoo baasha ku dhex ku hay wamaa ana min almushrikiin ina salaatii salaadaydii wa nusuki hadda sifatu salaati nebi baan marahayaa haddii meelo kale la joogo xisaabahayga baan furi lahaa ina salaatii salaadii wa nusukii cibaadadeeda xajka loo jeedo iyo wixii la halmaa nusugu marna wuxuu noqdaa macno caam oo cibaadada guud ah marna macno khaas oo cumriya xaj ah ina salaatii salaadayda wa nusukii xajkayga cumradayda mar wuxuu noqdaa gawraca ah oo macnahii khaaska soo hoosgelaya iyo wa maxyaaya noolo inta noloshayda maamulkeeda iyo wamaatii geeridayda waxaan ku dhimanayo lilaahi rabbi اlcaalamiin noloshaadoo dhan haddaad tiri ilaahay baa allaanan ka amarqaan asagaanaan u hoggaansamaya waa in mucaamalaadkaada dhaqankaada akhlaaqdaada cibaadadaada xuduuddaada jinaayaadkaada kulli aad ilaahay siiso u dayso shareecada dad la soo istaagto dastuurkuna waa muqadas kitaabkuna waa munazal warkaa miyuu soconhaya laa shariika lahu ilaahay wax la wadaaga nolosheeda ma jira wey iyo geeridayda iyo gawracayga iyo salaadayda iyo nusugaygoo dhan iyo cibaadadayda iyo wax walbaba laa shariika lah markan waa maxaad dhihi jirta wanakira fi siyaq nafi cumuum baa ku jira dhan walbaba ah laakiin hadda wixii u dambeeyeyba yaa uga horgelhaya maxaa u dambeeya salaadaadii nusugaadii noloshaadii geeridaadii kulli ilaahay wax la wadaaga ma jiro wey ayib wabidaalika umirtu kaasaan la ifaray in ilaahay subxaana aanan u sharig yeelin oon u hogaansamo oon salaada iyo nusuga iyo nolosha iyo geeridaba asaga u daayo ayaa la ifaray waa ana anuguna min awalulmuslimiin muslimiinta kooda u horreeya baan ahay kuwa u hogaansamaya ilaahay wax walbana asaga siinaya xaquu leeyahana u gooni yeelaya aan u sharjeelin baan kow ka ahay awalmuslimiin halkaas hoos sheekh wuxuu ku qabanayaa qolyaha waxay dhaheen haddaad taa ambiyada nabi maxamed baa dhihi jiray oo asagu waa run oo wuxuu ahaa awalulmuslimiina dhan walba muslim ka horreeyana ma jiro laakiin markaynu ka hadlayno ummaddeenna haddii laakiin ruux muslimo nabi maxamed dadkii raacay rumeeyey ah ayagu waxay ku bedelayaan meesha wa ana awalmuslimiin waxay ku bedelayaan wa ana min almuslimiin saasay wadaadda yidhaahdeen xadiidka riwaayadkiisa qayba ka way ku timid laakiin dacfi baa ku jira riwaayadkaas qaybna shuduud baa lagu sheegaa sheekh wuxuu yidhi dad baa sidaa sheegay macna khaldan bayna u qaateen waxay u qaateen inaad leedahay anaa dadka ugu horeeyo oo ugu muslimsan waxooda kalena waa balcan baacuuro waxba kama jiraan ood leedahay anaa keligii muslim ah macnuhu sidaa ma aha ee waxaa weeye inta hoggaansantay baan kow ka ahay diyaar baan ahay waxaad muujinaysaa inaad heegan tahay oo diyaar u tahay inaad hoggaansanto allan isu dhiibto taasi ka saari maysa meesha muslimiintii kale inay muslimiin yihiin naftaada ka warantay waxaa lay nin ani dad iska reeb adaa iska warran waa le diyaar baan ugu ahay wixii lay mariya waa marahaya laakiin qadiyaddu marka rag badanoo culama sidaa ku tagay culamo badan ku taga ma aha waxaun eh, eh, xanafiyo keligood ay qaadaan wadaadda dambe fuqaa ay sheegeen abu yuusuf alqaadi fi kitaabi alimlaa wuxuu yidhi yaquulu wa ana min almuslimiin walaa yaquulu wa ana awal اlmuslimiin bal xanafiyadu waxay ka niqaasheen haddaad tirada waa ana awalmuslim salaadaadi ma buraysa mise maya hawsha hawl ma ah salaad waday ilahay inaad caabuddo dhawaato ducaystar salaaddi khatar bay dhaheen xanafiyada qaarkood abu yuusuf qaadi ku cileeyey liannahu kadib waa been buu yidhi haddaad tira waa ana awalmuslimiin been baad sheegtay buu tafsudu salaatuhu idaa qaala dalika qaala bacduhum tafsudu liannahu adkhala alkadiba fi الsalaati waqaala bacduhum laa tafsud liannahu min alqur'aan alcayni sharxiisa uu ku sharxay sharx macaani aaaar nukhab alafkaar kitabka loo yaqaanay majaladka afraad boqol kontan iyo lix baa laga fiirin karaa dhibba ma laha abu yuusuf alqaadi halkaasu asagu maray oo wuxuu yidhi lama ma dhihi karti waa been cad salaaddu ma ku buraysa mise kuma burayso ku buri maysa daad doonta rajaxo laakiin khatar baa taagan wakadalika imaam shaafici wuxuu odhan jiray waxaan jeclahay axabu ilaya an yaquula wa ana min almuslimiin badala wa ana awalu lmuslimiin kama fi lum sidaasuu ku yihi anna waxaan jeclahay buu i inaad tirahdo wa ana min almuslimiin meeshaad ka dhihi lahayd wa ana أwal اlmuminiin laba imaan baynu haynaaban awal muslim cafwan waxaa intaa ka sii daran maxamed munkadiroo taabici ah yaa wuxuu yidhi wajamaca min alfuqaha shucayb bn abi xamsa yaa wuxuu yihi qaala lii muxamed munkadiroo sheekhiisi ah wajamaca min fuqahaءi اlmadiina faإida qulta dalika anta faqul wa ana min almuslimiin abu daud bayna ku soo maraya nasaa-i idan jamaca min fuqahaءi اlmadiina maxamed munkadir shaafici abu yuusuf alqaadi raggaa ayuu qaabkaas u arkeen macnaha wadaadka uu ku fasiray wadaaddo badan ay mareenna waa sida inaysan dhib lahayn baa loo badan yahay haddiise aad aragto nin eh, isku dhajinaya macnahaasu miicsanaya dhibba ma laha allahuma anta almelig alla adaa boqor ah laa ilaaha ilaa anta alla xaq lagu caabudon adiga ka ayna ma jiro subxaanaka allow nasahnaantaada waa masdaro bimacna alficil looga jeedo usabixuka waan ku hufaya waana ku nasahaya waxyaabaha ay mushrikiintu iyo gaala kuu tiiriyeen xumaanay naqaa'isoo dhanba rabbi aad ka hufantan kaa hufaya wa bixamdika mahaddaadaan ku dheehanahay ama allow adaa mahad la wey sida subxaana oo kale ay anta rabbi rabbigaygii baa tahay ilaahaa e, e, e, abuuray ee imaamulayo waana cabduka addoonkaadii baan ah dalamtu nafsii naftadii baan dulmiye on ku xadgudbay intaan naf kaleba la gaadhin wactaraftu bidembii dembigayna waan qirtay inaad dembaabta dhib male inaad qiran weyda ka daran idan ilaa naftaydii baan dulmiyey dembigana waa qirsoonahay fakfir lii allow ii dhaaf dembii jamiican dembiga oo dhan allow ii dhaaf innahu laa yakfir waa toobadkeen dhammaystiran weeye oo caam ah toobadkeen caam ah weye fakfir lii dembii jamiican fuqadan waxay ka niqaasheen ma bannaantahay dunuubta in si guud looga toobad keeno si guud looga toobad keeno ma bannaan tahay wadaadda waxay dhaheen haaway bannaantu axaadiitan ay ku dhegeen nimanna waxay dhaheen maya dembiga weyne kabiirada waa in la mutaxo ilaahu maalidhowid baashi aan sheegay zinadii aan sameeyey khamradii waxyaabihii noocayno allah iiga dembi dhaaf waa in toobad khaaso ku wajahan dembigii mucayanka alla timaaday wadaadana leeyahay ayaam ibn qayim baa kitabkiisa madaarij saalikiin baxdi dheer baa ku jira toobada ma laisku qaban karaa mise tafaasiil iyo tafaariiq bay rabtaa jumle ma gasho howlahaas marka baxiga kutubu towba laga qoray laga muraajaceeyo innahu laa yakfir dunuub dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga axad kaloo dhaafi kara ma jiro wahdini alla ugu hanuuni igu toosi liaxsani اlakhlaaqi dhaqamaka u wanaagsan ilaa axsani اlakhlaaq ilaahu dhaqan wanaagsan oo toosan oon ku dhaqmo alla igu hanuun allah bixiya akhlaaqda waa irsaaqad weeye rabbi bixiyo oo ummadda rabbi ugu deeqo ilaahay weydiiso laa yahdi kuma hanuuniyo liaxsanihaa akhlaaqda teeda wanaagsan iyo dhaqanka usluubka wanaagsan ilaa anta adiga axadan ka ahay axadan adiga ka ahaynoo gacan ku hayo ummad hanuunin kara ma jiri alla igu hanuuni wasrif can allow iga leexi iga ducanni aniga sayiaha akhlaaqda iyo dhaqamada xunxun allow iga leexi ummaddu hadday akhlaaq noqoto u dhammaanaysa bahaain bay noqon xayawaan caadi oo socda laa yasrifu ma leexiyo canii aniga igama leexin karo wey sayi'a dhaqanka xun ama akhlaaqda aan wanaagsanayn ilaa anta adiga axad kaleo iga leexin kara ma labayka allow ku ajiiba wasacdayka ku taageeray wadaadaa ku fasira macnuhuna waxaa weeye diyaar baan wax walbaba marka la soo gebagabeeyo allow diyaar baan ahay wax walba amar walba sida lay dhigaan u dhigmahayaa wey eh, almuminu kaljaml eh, mxuu ahaay alunfi aw alanifi eh, idanqiida xayu manqiidan qaada riwaayaday ahayd riti hayiin ah oo biyomadaadsaanu muminku lamid yahay meeshii loo hogaanshama waa u hogaansamaya dad tiraada mush macquul tan suurgal maaha wax badan baan kaa yeelay wadaadw tan yeeli maayo horaan ba hawadaadaas sheekh ku ahayd aniga maxaad u lugaysay buu kuleeh wاlkhayru khayrku wanaagoo dhan kulluhu dhammaantii fii yadayka labada gacmood rabbi ku jira adaa hantiyo iska leh rabbi khayr iyo khayr oo dhanba meel kiisa yari kiisa badanba washaru waxa xumaha ana laysa ilayka adiga laguguma dhowaado laysa ilayka alimaam nadr bnu shumayl almuxadi aluqawi isan raahuya yaa sidaa ku fasiri jiray markay xadiidka wariyaan sidaasay bimacnaa annahu laa yutaqarabu bihi ilayk khayrka alla loogu dhawaadaa oo shayga samaha alla xumaha laakiin ah loguma dhawaado macnaha waa macnaha jamaca min aslaf mare wadaadda kale waxay leeyihiin oo ibnu qayim ka mid yaha labada macnaba jamcinaya kitaabkiisa shabaab alcaliil wuxuu leeyahay sharka adiga laguma tiiriyo washaru laysa ilayka ay laa yunsabu ilayk laguu tiirin maayo saa darteed qur-aanku waxa xumaha ah ilaahay waa waa iska duwaa rasuulkiisuna waa ka duwaa faatixadaad akhrinaysaan yahuudiya nasaare marka la gaadhay warka xaggooda baa loo leexiyey wixii wanaagay horena ilahay isagaa isu teeriyey siraaط aladiina ancamta calayhim bay muslimiinta yidhaahdeen sooma ku ducaysana siraaط aladiina ancamta calayhim markii la gaadhay yahuud maxaa la yidhi hayr almaqduubi calayhim kuwa loo cadhooy alla wadaa cadhooy lama dhahay waa afgobaad gobannimo weeye nicmiya naxariis baabaad soo sheegtaye kuwaad u cadhoota ha sheegin hadda oo ilaahay ha u tirina saraaxatan waxaa tira kuwii loo cadhooday cidda u cadoorta waa la yaqaanaa oo alla weeye laakiin hooyadaa way riman tahay iyo xaamilo weyso ma kala fiicno warku waa saas maogtahay wixii waa waa isla meelgeen weeye hooyadaa maxaa waa dhaysi iyo way riman tahay iyo iyo uur bay leedahay ama waa xaamilo waa laba eray oo soomaaliya isku mida ah, macno ahaan xaqiiqa marka la yidhaahdo inkastoo qayb ka mida ah xoolaha loo isticmaalo haddana xaqiiqada marka la majuujiyo la dhibciyo meel bay tegahayaan laakiin way kala wanaagsan yihiin nin boqor ay ka sheekayn jireenoo boqor baa waxaa la yidhi eh, eh, niman u faalin jira u xidigin jiray ayuu riyuur ku riyooday habeen habeenaha ka mida ah. wuxuu ku riyooday asagoo ilkahoo dhan ba ay ka daateen hal eeg bes oo ku soo hadhay ilkahoo dhan baa hoobtay hal eeg baa ku soo hadhay labadii nin mid ka mid u yeedho u laha waa ninka u qiimo badan u yaqaana tacbiirka iyo howlaha indhataagidda ah iyo indhaisdabadhigidda hawsha riyadaa ka warran buuri wuxuu riyadaa waxay sheegaysaa dadkaadoo dhan baa dhammaan adaa ka soo hadhi war dila buuri waxa waa nijaas hala dilo kow hala dila buuri maxaa ka soo hadhaya dadkao dhan baa le'an buuri xaaskaadii carruurtaadii welad iyo wiil waxaad dhashay walaal xaashioo dhan way gablama waa la le'an waxaad soo istaagi keligaa ha loo yidhi bu hebel saaka waa la kala bixi kii kalaa loo yeedhay waran baa la riyadaa fasir wuxuu i maasha allah riya bal ka dhacda wey buuri wixii kula dhashay waxaa dhashay adaa mir dheer buuri wuxuu ninka dahaba la siiyo oo fidlaha loo dhiibo oo adduunya wuxuu ku hadlaa faraha ninkana fiican labada hadal waa isku mid la soco hadda labada tacbiir waa isku mid wixii kula dhashay iyo waxaad dhashay iyo wixii aad dhashay iyo kulli adaa u cumri dheero waad cumrin doontaa buu ninkii dambe kii hore muxuu yidhi dadka adaa ka soo hadhi doona niyo warka kuu barbari mahaye marka waxaa weeye labada er iyagoo isku mid ah iyo haddana kala la dhifan yihiin oo nabarka say kugu dhacayaan baa kala duwan oodo hala qaadiyo hala jido maxaa la yidhi hala baxshay hala jido isla gurigeynti laakiin bini aadamkaa jecel hadalka la dhifan Ah. ma dhii jire ma bariday bushii ma qaadee bogay u roontaa la yidhi hebelo ma barida bushi kaa qaadi mayso laakiin ruuxaad barisay boggiisay u roonta walaalo waan fi hebelow isoo salaamay waa nin fiican ah, ninku tabe kaama tegin bugtadayda iyo baahida ninku wuu og yahay ruuxaasay anfacaysaa laakiin waxay kuu tariya ma jiraan oo adiga xanuun kaa qaadi mayso asagoo ajir bukeel uu ku soo booqdo haddi ajir baa ku hela laakiin xanuunka marka la yidhaahdo all ubaa qaadi kara almuhim washaru laysa ilayka allow laguma tiriya ta'aduban adoo lagaa edebsanaya inaad tidhaahdo iyo inaad tidhahdaa shar laguguma dhowaada labadaa macnaba waa sax weeye ka horena wuxuu ku qiimo badan yahay ilaahay subxaanahu watacala xaggiisa sharba kama yimaado sharku wuxuu ka dhexdhacaa fii mafcuulaat اllah la fii afcaalihi afcaasha rabbiga oo dhan waa xasana waa cadli waa xikmo ee annaga markaynu wuxuu ku dhaqana xumaba xuma noqonaya ma asaabaka min xasanaةi famin allah wma asaabaka min sayiئaةi famin nafsik sidaas weeye wاlmahdiyu ninka la hanuunshay ee ariiqa toosan ku hagaagay man man hadayta kaad hanuunaysa way allow in ana bika allow anugu adaan kugu tiirsanahay wa ilayka adaan ku miciinsan wey ana bika ay biqudratika waxawlikaan ku noolaan ku socdaan ku taagnahay wa ilayka adaanan ku miciin badiba markay hawsha xumaatana adaan kuu soo carari wey laa manja meel lagu badbaada ma jirto walaa malja meel la maciirsada ma jirto minka ay min ciqaabik adiga lagaa geli karo magaal meel lagaaga badbaadi lagaaga baxsan orod iyo caga lagaaga baxsan ama magan lagaa magangeli dadku marta marna way baxsanaan oo wax ka dayaan markay naftu u yaabaan ruuxay dhan ruuxa iga qabo igu micin badaan ma jirto wey kaamana baxsan karo axadaan kaa magangelaynina ma jiro naga naga dhicin karo naga kaa qaban karo laa manja meel lagaga badbaada ama qaab lagaga badbaada ma jiro walaa malja maljaa minka ay min ciqaabika ilaa ilayka adugunbaa laguu soo oo lagu miciin bidi tabaaragta allow barako badnaata ama saraysay si loo kala duwo macnahaas tabaaragta allow khayrkaadu baday weeye khayrkaada iyo ixsaankaada iyo fadligaada iyo cadligaada xikmadaada badan wa tacaalayta allow sarrayso ka sarraysa naqaa'iso dhan astakfiruka dembi dhaaf baan rabbiga wa atuub ilayka waana kuu noqonay addoon madax taage noqday alla waa xadiidkan marka hadda sheekhu wuxuu odhan doonaa wakaana yaquuluhu fi اlfardi wاnnafli ducadan dambe ee dheer nabigu wuxuu gelin jiray buu ihi salaada faradka iyo sunnooyinka laakiin akaru salaf waxay yidhaahdeen sunnaha la gelinaya akaru salaf sidaasay dheheen axmed bn xambal wuxuu idhi inamaa hiya cindii fi الtaطawuci xadiidkan iyo tahajudka mxuu ahaa istiftaaxaani salaada sunnaha la gelin kama fi اlfuruuc libn muflix mujaladka labaad boqol toban iyo ko alimaam ayaalisi abu daud ayaalisi fii musnadi markuu xadiidkan wariyey wuxuu yidhi hada fii salaati اleyl hada fii salaati اleyl mujaladka koobaad boqol iyo soddon musnadkiisa alimaam albazaar asagu wuxuu soo guuriyey wax ijmac u eg buu soo guuriyey bazaar musnadkiisa mujaladka labaad boqol lixdan iyo sideed wuxuu yidhi wainama اxtamalahu الnaasu calى salaati اleyl muxadiiintu iyo waxay ku xambaareen xadiidka inuu salaatuleyl khuseeyo ibn اlqayimna sidaasuu yidhi almaxfuudu ana hada اlistiftaaxa inama kaana yaquulu fii qiyaami اleyl zaadka mujaladka koobaad boqol sagaashan iyo afar intaasoo wadaaddaa meeshaasay mareen sheekh albani laakiin asagu wuxuu le warkaas waxba kama jiraane faman khasa alxadiiثa biالnafli faqad wahim wadaadaha waxaa taageeraya sidaa yidhi waxaa riwaayaadka odhanaya nebi maxamed salaada faradku ku dhihi jiray istiftaaxan waa rag yar oo fara ku tirisa laba iyo mid wey ruwaadda xadiidkan wariya badankood salaad bay idlaaqeen in badanoo kamidana midana salaatulil iyo tadawuc bay sheegeen labadaa kooxood halka u dhig koox yaroo laba iyo hal ah ayaa waxay idhaahdeen salaada faradku ku akhriyi jiray ragga sidaa yidhina min xayu alxifdi waadabti waa laga xoog badan yahay marka hadalku selafka ay tuureen axmed baa hawl sahlan ma aha tayaalisi bazaaroo ka kasoo guriyey muxadidiin ka soo guriyey ibnuqayim hawsha hawl sahlan ma aha laakiin shekh albani waxaa xoojinaya xadii maxamed maslm u wariy nasaa-ina ku soo maray oo odhanaya yaa jira odhanaya muxuu ahaayey salaada muxuu ahaayey faradka iyo sunnadaba waa la gelinaya oo farad maktuubo sheegay maktuubo sheegaya ayib iyo taawuc baa israacinaya midkaa isaga ah xaafid naxajar wuxuu hi kitabka nataaj afkaar waa shuduud baa ku jira oo nin baaba ku khaldamay marka axaadiista tilmaantay in nabigu uu faradka gelin jiray ma xoog badno axaadiitu waxay u badan tahay salaatuleyl way u badan tahay ama ilaaq ilaaqaasna muqayadka salaatuleyl ee tadawca lagu xambaari marka in sheekha laga gar leeyahay qadiyadaasi waad moodaa walcilmu cind allah <clears throat> wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan asagoo kale duuna qowlihi baa kuu qadanahada wa kaana yaquul baa soo milow ducada haddaanu soo maro kaluu nabigu akhriyi jiray duuna qowli asagoon lagu darin anta rabbii wa ana cabdukada ilkh intii aan soo garan maysaan laa ilaaha illaa anta subxaanaka wabixamdika intaasay ku ekaan jirta kuma dari jirin inta ahayd anta rabbii wa ana cabduka ood soo martee dalamtu nafsi ilaa aakhiri wayaziidu laakiin intaa haka gooye wuxuu ku dari jiray mararka qaarkood nabigu allaahuma anta almelik laa ilaaha illaa ant subxaanaka wabixamdik intaa waa raacin jira wey ayib intaas wuu raain jir xadidkana waa xadiidkii cali kaa hore dheerayano mil mid xadii caliyin bu hadda kule ujeeda xadidki horen hayne kii hore abu hurera kii dambana wuxuu ahaa wajahtu xadiid caliy oo asna axaadiista saxiixa ah ee daba taagan xadiidka hore ku jira wa kaana yaquul wuxuu kaloo dhihi jira nabigu ku dari jiray milahu ayضa xadiidkii ducada hadda aynu soo marro kale ilaa qowlihi wa ana awalmuslimiin wa ana awalmuslimiin yuu ku daysan jiray wey oo allahuma anta almalik laa ilaaha ilaa anta subxaanaka bixamdi kuma dari jirin wayaziidu wuxuu ku dari jiray laakiin wayuziidu wuxuu korin jiray allaahuma hdinii liaxsani اlakhlaaqi wa axsani اlacmaal ilaahu akhlaaqata u wanaagsan igu hanuuni iyo camal midka u fiicane alla loogu dhowaado laa yahdi kuma hanuuni liaxsani ay ilaa axsani ilaa anta waqini allow iga ilaali sayi alakhlaaqi dhaqamada kooda xunxun iyo walacmaali acmaasha iyo faalka xunxun laa yaqi sayi'aha ilaa anta acmaasha iyo akhlaaqda iyo usluubkan wanaagsanayn ee xun xumaha agunbaa ummadda ka dhowra cid kale kama dhunto alla iga dhowr waa duca wanaagsan wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan jiray nabigu ku furfuran jiray salaadaha qaarkood subxaanaka allaahumma allow nasanaantada ceeb oo dhan ka hufantahay ceebka saliin baa tahay wabixamdika xaggana waad mahadsan tahay ama mahaddaada lala qabo ama anuu mahaddaada ku dheehanoo ku noolba wa tabaaraka smuka magacaadu barako badnaaye magaca khayraad baad allow leedahay wey magacaadaa khayr badan wa tacaala sarreeyey jadduka muxuu ahaaye cadamadaadu weynankaaduna weynan sara wey oon la koobi karin walaa ilaaha ay walaa macbuuda macbuud la caabudo xaq lagu caabuda ma jira hayrka adigaan ka ahay xadiidka xadiidu caaisha weeye xadiiu caaisha wey xadiidka haddaba subxaanaka allahuma aynu hayno ayb xadiidkaas aad baa loo weerara wadaado badan baa daciifiya wadaado badan baa daciifiya oo aad u weerara xadiidka caaisha wadaad waxay dhahaan xadiidkan baabkan wax ku asaxayba ma jiro subxaanaka allahum bixamdika watabaarak smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka in laga dhiga istiftaax wax xadiidka ku asaxay maba jiro wadaaddaa yidhahda mutaqadimiin iyo mucaasiriinba laakiin waxaa axaadii badan baa ku yimid axaadiis badan baa ku yimid baabkan ilaa toban xadii baa ku timaada toban xadii baa ku timaadao barhkood uu xoog badan yahay marka hawl saalan maa marka lasu geeyo way isbiirsanayaan wuxuuna si gooni oga ah sugan isagoo mawquufo sayidina cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhu isagoo mawquufu ka sugan yahay oo isagu markaa saxiix ah hal cilun buu xadiidka caaisha leeyahay oo abuljawsa ninka loo jeeda aws ibn aws athaqafi yaa ku jira sanadka ninkaana waxay wadaadaca badan caddeeyeen inuusan caaisha waxba ka maqal ibn cabdilbar iyo rag badan baa hawshaa caddeeyey bukhaarina waaba loo tiriya warkaa inuu caddeeyey iyo axmedba wa qaala wuxuu kaloo nabigu yidhi inna axabba alkalaami hadalka loogu jecel yahay ilalah ilaah xaggiisa weedh midda loogu jecel yahay ilahay xaggiisa an yaquula alcabdu addoonku inuu yidhaahdo weeye subxaanaka allaahumma ilaa aakhirihi kii haddaynu marayna hadde subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka dhammaystirku saas weeye xadiidkan dambe in axab alkalaamina waa min xadiid ibni mascuudin weeyaan ruwaadda badankoodna mawquuf bay ka dhigaan ruwaadda badankood xadidka wariya ma rafciyaano nebi maxamed ma gaadhsiiyaane saxaabigay ku ekeeyaan cabdullaahi ah ibni mascuud lafdiga inta badan lagu warshana ina min axabi alkalaami ila allahi wey way kala duwan tahay ina min axabi alkalaami iyo ina axab alkalaam ina axab alkalaam waxay u baahan tahay nas tawqiifi rabtaa ilaah iyo rasuulkiisun baa sheegi kara hadalku ilaahay u jecel yahay rasuulkiisunbaa sheegi kara ama alla ka soo tabin kara laakiin haddaad tidhahda waxyaabuu rabbi jecel yahay waxaa ka mid a ah. waa hadal anaa ku ijtihaadi kara adaa ku ijtihaadi karaa ilahay soo sheegi wanagsan ma jeclo ina min xabbi اlkalaami ilallah in la nasaho oo la mahadiyo oo isaga la weyneeyo waa sax weeye mintaasi wax badan bay faa'iideen dhaawac badan bay keenaysa oo riwada mawquufada ah mintaa u roon riwaayada marfuucadana maxaa u roon minta in la gooyo way fahanteen baan u malay waxaan u jeeda macnuhu waa intaas wabilmunaasaba sheekhu kitaabkiisa silsilada ah wuu tilmaamay xadiidka mascuud waxaa raajixabu inuu mawquuf yahay haddana waa inoo ixaaleeyey soo maartan raqamka saddexaad lambarka saddexaad uu sheekhu qabto wuxu ibnu maanda baa wariyey iyo nasaa-i iyo mawquufan wa marfuucan wuu waday uma ra'aytuhu fi النasaa'i fakharajtuhu fi الصaxiixa raqam laba kun sagaal boqol soddon iyo sagaal soo ma aragtaan halkaa markaad tagtaan waxaad ugu tegi doontaan inuu sheekhu leeyahy wاraajixu ana xadiiثa bna mascuudin hada inuu yahay mawquuf haddana wuxuu u soo kaxeeyey inuu yahay ka marfuucu haduu nabigu dhihi jiray ah marka adu macnahaas lagu baraaro almise kastaba noqotay riwaayada hadda meesha inoo taalla ina axab alkalaam ee aan ahayn ina min axab alkalaam aan ahayn waa min xadiidi maxamed ibnu saciid ibn اlasbahani hawaahid badanna waa leeyahay marka hadduu mawquuf yahay hadduu marfuuc yahayba aybtii qaybaha hore eenu soo maray baa kaaga filan sawaabkuna waxaad moodaa xadiku inuu yahay mawquuf mawquufka raajixa marfuuc waa laga xoog badan yahay sheekhana rajaxay waxaa laga yaaba sheekhu markuu ku bararha kadib inuu mawquuf yahay inuusan hadin inuu ka saaro sifatka ama uu baraarujiyo u tilmaamo waxyaaba badan baa mogtaadoo kugu taagan ay naftu kaa bixi milahu wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabigu odhan jiray milahu mila adducaaءi الsaabiq wayaziidu wuxuuna koran jiray fii salaati اleyl salaada habeennimada la tukada salaatuleyl cinda salaf haddaad maqasho waxaa weeye salaad walbood bacd almaqrib dhacda bacd almaqrib ilaa ceshaha salaadaha galaa la yidhaha salaatuleyl u yaqaanay waa ayagu say u yaqaaneen curfigooda nabiguna wuxuu ku iطlaaqaa habeen habeenkii wxii dhaco dhan baa salaatuleyl khaasatan wixii bacda noom dhacaa markaa tahajud la yidhaahdaa marka salaatuleyl ha u qaadanina keliya marka la sexda kadib wixii la tukadee salaatuleyl salaadaha dhaca bacda almaqrib ila alcishaa ee sunnada mutlaqa ah bay u yaqaaneen saxaabadu siduu xudayfe sheegay iyo anas ba ay sheegeen laakiin hadda waxa loo jeedo waa salaadii nabigu u soo kici jiray ee witirka ahayd ee tahajudka ahayd buu ducooyinka nabigu gelin jiray sida badnayd laa ilaaha ila allah allah ilaahay ka ahaynoo aq lagu caabudo ma jiro alaa saddex goor buu ku celinayaa allahu abar kabiira alaaan saddex goor buu ku celinayaa ilaahay baa wax walba ka weyn weyni buu ka weyn yahay wy wax walba allah ka weyn weyni buuna ka weyn yahay saddex goor buu ku celinayaa allahu abar kabiira walxamdu mahad allay u ahaatay kaiiran isagoo fara badan xamdiguu badan yahay ama in badan subxaana allah ilaahay baa ceeb ka nasahan kana hufan waxyaabaha la sheegay xunxun bukratan arooriya waa asilan galaba bukratan waa asilan waxaa looga jeeda dawaam iyo istimraar baa looga jeeda ee maaha intay qiyaamadu taagan tahay wax loo jeedo ayib ama intuu adduunku taagan wax loo jeeda bas ma aha waa iska halqabsi loogu talagalay allow weligaabad nasahan tahay wax walbana ka nasahan tahay ducadan hadda aynu hayne toddobaad istaftaxa waxaa ku furfurtay bihi ducahan iyo dikrigan rajul min asaxaaba salaadiisa ku furfurtamo ku xidhay kadib faqaala subano wuxuu yidhi cajibtu laha waan u bogay ama waan la yaabay waan la amakaagay maxaa jira futixat laha ducadan waxaa loo furay abwaabu الsamaa'i cirka albaabadiisa loo furay saxaabiga markuu salaada gala allahu akbar allahu akbar kabiiran buu sii daayey nabi maxamed baa wuxuu arkay marka malaa'igtii qaaday iyo albaabadii loo furay ilan isku indhamanihinna suubanee indheheen indhihiisu waa isku mid waa markaa la fiirisay u samaysan yihiin bini aadan baynu wada nahay lakin isku awood ma aha yara maa la nara marka isku awood manihin ida wx intaa ka dambe taqriirkii nebi maxamed iyo ammaantu subanuhu ammaanay ducadaas iyo fadligeedu bay sharci ku noqotay ee dhawaaqu saxaabiga ku dhawaaqa sharci kuma noqon xoogu tajawus baa ku jira tajawus baa ku jiro in lagu tiriyo muxuu ahaayey sifatu salaati nebiga ma quruxsanayn nebigoo tukanhayaa saxaabi ducadan la yimid kadibna nabigu waa ammaanay mar dambuu nebigu ku ducaystayna ma hayno oo xadiia ma fahamteen meesha sheekha laga mulaaxadaynayo halkaasay malaxdadu ku jirta laakiin waxaan is leenahay waxyaabuu nabigu sidaa u ammaanay khayrkiisana uu tilmaamay ka tegi maayo والnabiyu idaa amara bشhayءi lam yatruk ayib cajibtu laha futixat laha abwaab الsamاء nebi maxamed ma daynhayaa sheekhu macnahaas milicsanaya wuxuu leeya nabigu sheekhu nabigu ducaduu sidaa u tilmaam u ammaanay hadda ka hor bayuusan la imanini wixii intaa ka dembeeyey suubanuhu waa la imanayaabuu sheekhu kugu ishaarahaya laakiin wadaadda naqdiya baa jiro mucaasiriina oo aan fahmin wadaadku meeshuu gacantoglaynayo sidaa darteed ibn cumar wuxuu yhi xadidka wariya waa xadid ibn cumare famaa taraktuhunna mindu samictu rasuul اlah sal slam yaquulu dalik nabi maxamed intuu sidaa yidhi weligay ducada kama tegin buui allahu akbar kabiira alxamdu laahi kaiira wsubxaan lahi bukratan waasiila waa mid yaroo dhib yar wuxuu kaloo nabigu ku furfuran jiray alxamdu lilaahi xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih alxamdu lilah mahad allah iskale xamdan mahad kaiiran badan طayiban wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyo khayrkiisa la badiyay awaabkiisa istaftaxa bihi rajulu aakhar saxaabi kale ah ku furfurtoo salaad ku bilaabay faqaala wuxuu yihi subanuhu laqad ra'aytu inay caشhara waxaan arkay inay caشhara malakan labiyo toban malag baan arkay yabtadiruuna kala boobahaya u kala dhaqtamahaya ayuhum kooga yarfacuhaa qaadi lahaa ducada gudbin lahaa ninkii dheelmin lahaa ee guri geyn lahaa bay isku haystaa fadligeeda iyo qiimaheeda ayb laqad ra'aytu itnay caشhara malakan yabtadiruunaha ay yatasaabaquuna ilayha ayuhum yarfacuha sidaasuu weeye marka ducadaasna way khayr badan tahay xamdan kaiiran ayiban mubaarakan fi iyo ti hore adaad ku qabato khayr weeye barakaad ka heli ayb xadiidkii hore marka aynu soo maray muxuu ahaa isagu saxaabi kii kore ka duwan buu ahaa oo xadii ibn cumar buu ahaa kan dambana saxaabi kalaa iskale marka midkii aad ka xifdidaba ducooyinkaas wixii aad ka kari karto kala imow waxba yaan laisku dhibin wa kaana yaquul wuxuu kaloo jira allaahuma laka alxamdu allow mahadaday kuu ahaatay alxamdu lakay ahayd markoo in la yidhaahdo laakiin haddii macmuulka caamilkiisa laga hormariyo ama khabarka mubtadiisa laga hormariyo wax inta badan ama e, jaara majruurka iyo mxuu ahaayey e, mutacalaqiisa laga hormariyo wuxuu faaidiyey ikhtisaas ama xasri cinda albalaaqyin waad garanaysaan marka muhiimad baa ku jirta marka hadda waxaan ka rabnaa xasri oo dhan wey ikhtisaas ma ah xasri weeyo mahadoo dhan oo dhammaystiran allo adaa iskale wey anta nuuru الsamaawaati cirarka nuurkoodii baa tahay bimacnaa munawiruhumaa bay salafku ku fasireen nuurkoodii baa ta alla adaa ifka geliye wey oo nuuriya dayixa iyo muxuu ahaaye qoraxda iyo xidigaha iyo waxaan dhex yaalle allah geliya oo nuuriya iyo waladi dhulkaba waman fiihinna inta ku nool nuurka ama nuur macnawi hidaayiya hanuun ha noqdo ama nuur xisi ah ha noqdo kan la ararka ah walaka alxamdu allow mahadaday ku ahaatay anta adugu qayimu الsamaawaati samawaadka allaha maamulaa tahay ee u taagan hawshooda haya iyo walaada dhulkaba waman fiina iyo inta ku nool dhul iyo cirba walaka alxamdu mahad alla ku haata anta adugu meliku samaawaat samaawaadka allaha hantiya iskalaa tahay iyo waalardi waman fiihinna gaalada kibirta wax walbay sheegtaan aminkan waa le nin ciri dhul aan iskala yidhahda fircoon baa u kibir badnaa muxuu yidhi alaysa lii mulku misra wahadihi اlanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun intaasuu la taagan yahay lannu hadduu ruxu cirka iska leh oo dhulka iskale horu ka fashil mahaya ninka gaalka raba ummadda inuu khaldana xoogo wax siyaasad isku dayo ummadda uu madax buubsado indheer magaradka iyo makastada uu la kaco uu wax buubsadou rabaa ma raba wax iska fashilon banaanka inuu soo dhigo shayga baailka in la dhoobo wax lagu qariyo u baahan yahay meliku samaawaati waalardi baata waman fiihina iyo inta ku noolba walaka alxamdu allow mahad anta alxaqu adaa dhab ah isilaax bay leeyihin qolyaha zuhaadda ah qolyaha mxuu ahaaye usuuliyiinta iyo mutakalimiinta ahlucaqaa'idna musalax bay leeyihiin si kastaba noqotay alxaq laba macna lagu daaqa fi luqati اlcarab wa lisaan الshar laba macna lagu iطlaaqa alxaq shayga jira waa la yidhahdaa sawaءn kaana xaqan aw baطilan shayga mawjuudka alxaq bimacna almawjuud shayga jira ee shay la arkahayo ama la taaban karo maxsuusan macduum ahayn xaq waa la yidhahdaa markaan alxaq oga jeedno marka almawjuud oga jeedno didkiisu waxaa weeye almacduum aw almustaxiil alxaq wuxuu noqdaa shayga jire xagga nasaxda ah almawjuud الصaxiix marka didkiisu wuxuu noqonayaa hayga baailka waa in kaana mawjuudan shaygaan xaqa ahayn en garta ahayn hadduuba dino ha jire ayaa markaa waay dhhn slku wasiru xaqun maxay uga jeedaan markay caqiidadu qorhayaan wasiru xaqun maxay leeyihin ma fiican yahay ujeedaan mise waa sharci bay ujeedaan waa jiraa wey wax jira wey wax dhacaa weeyay ujeedaan marka musalaci alxaq labadaa macno ku dhacaa inaad ujeedaa alxaq bimacna almawjuud waa shay jira ama ha fiicnaado ama ha xumaadee oo markaa waxaa ka soo horjeedahaya oo muqaabilkiisa noqonaya hayga macduumka ama mustaxiilka ah alxaq mar waxaa looga jeeda oo ku dhacaa waana sida u badan markuu sharcigeenna ku yimaadee shayga jiree xaqa ah ee saxda ah warkuu khulaasadiisu waa intaa khulaasada marka intaa wey marka intaasu kullu qawlin marka waa camal laa yancaqidu sharcan walaa yufiidu xukman waa baail wixii intaa ka soo harana waa xaq marka fuqahada aggooda loo yimaado wadaad waxay dhaha maa lahu faa'idatun maqsuuda waa xaq wamaa laysa lahu bifaa'idati maqsuudana waa baail waa lagu dagaalamaa gebagabadu waxaa weeye hadda waxaa loo jeeda waa maxay alla jiroo xaqaato waxaa weeyaan dhab oo sax ah baa loo jeedaa anta alxaqu allow adaa xaq ah oo dhaba wii jirana wixii kaa soo harayna waxaan jiran weeye dalika bian allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail wawacduka yaboohaada a u ballanqaaday dadka ahlu khayrkana xaqun shay jiroo dhici doonoo saxiixa weeye idan wacduka xaqu taasi waaa laga markaa in weli aan wadiga la gaadhin laysa huwa bimawjuudin laakiin waa xaqu bimacna صaxiixi wاthaabiti oo iman doona xilligii loogu talagalay wacduka yabo hado iyo ballanqaadkaas allow xaqun dhab wey wa qawluka weedhaada iyo waxaad sheegtana xaqun waa dhab iyo run wa liqaauka la kulankaada aakhra lays heli doono ummadda ay ku mudan doonto laisxisaabin doonana xaqun asna dhab weeye oo geerida ah geerida laga bilaabo liqaaha in geeridu ka bilaba ila wixii ka dambeeye wاljannatu jannaduna xaqun shay xaqa weeye wاnnaaru naartuna xaqun shay jiroo suganoo dhab a weeye wاsaacatu qiyaamaha dhiciddeeduna xaqun wالnabiyuuna ambidii rabbi soo diray fara badnaana xaqun shay jiroo dhaboon dheeldheeliya sheeko ahayn wey wa muxamadun xaqun waa takhsiisun bacda tacmiim nebiyadu nabigu soo galay wanabiyuuna xaqun buu ku dhex jiraa laakiin gooni baa loo sheegay maadaama uu ambiyada wax dheer yahay marka hayga haddaad arto min baab acadfi اkhaas cala caam ah gooni waxa loogu sheegay waxbaa jira ahmiyad gooni ah in lagu baraarugo inuu fadli dheer yahay munaasabaa jirta nabigu marka waa ka duwan yahay maxaa yeelay waa nabigu u dembeeyey ee inkireen weeye gaaladu khaatam اlambiya wey waana inkireen yahuud iyo nasaaro marka waa in lagu dhajiyo ama badwada ama badwadana dhab jirta wey waadna ogaa doontaa allahuma laka aslamtu aslamtu lakay ahayd un baan ku hogaansamay isku kaa dhiibay cid kale isuma dhiibin baa ku jirta xasrigu muxuu faa'iideyn macnahaas uu daahirku faa'iideeye manduuqan inaad sugto mafhuumkana aad anfido mafhuumkana waad anfin manduuqana waad sugi ayib allahuma laka aslamtu allow adu baan kuu hogaansamay cid kale ooma hogaansamhayo wey wa calayka laa calaa hayrika tawakaltu adun baan ku tala saaran allow wa bika adigaan aamantu ku rumeeyey ahadka lama rumayno oo baail ah wa ilayka xaggaada un baan anabtu u laaban allow adaan soo laabtaan kuusoo carray ii dambdhaaf ii naxariiso wa bika biqudratika wa xawlika khaasamta yaan xaqa ou garramaa un ku doodaa aaad ibartay iyo awoodaada iyo twiiaada iyo eelada rabi geliso siisay od waafajiba alla ku murmaawe oon ku dooda oon aqa ku diaaca oon gargaaraa oon la garab taagana ilayka xaakamtu adu un baan alla kuu xukuntamaa oon kuu garamaa oon xukunka kula soo aada cid kale lama aadan wey nafs اqadiya waxaakamtu ilayka ahay taksiis baa ku jira iyo xasri wada socda ilaahay keligii un baa in loo xukuntamaa wey iyo sharcigiisa cidkaa ninka uxukuntama ilahay buu sharig yeela wey anta rabbunaa rabbigaanaad tahay wa ilayka almasiiru mudashada iyo noqodka dambana adiga xaggaada wey nin iswaala waxaa weeye geeri baa uran fircoon suu u ordayso ayar lagama jidin oo biyaha laguma tur laguma baktin idan waxaa weeye wa ilayka almasiir waata loo kala dhaqaaqi waay ayib shay walboo la inkiray dhan wadaaduhu gaal iyo islaan geeri baa la inkiri waa a muttafaq bayna alcuqalaa'i wاlbahaim wاlmajaaniin xayawaanka og inay dhimanhayaan sadaa darteed markuu baalku soo maxay u cararayaan ma iska fadhiyaan haddaysan garanayn in la dhimanhayo lo'da iyo xoolo iyo geelu mid walba muxuu geedaha u jisay u carari wadkaan cidaan ogeyn ma jiro naftu way didi ama aadama ha noqdo ama khayrka ha noqdo waana shay la inkiri waayey maxaa yeele shayga maxsuuska ah dadku ma inkaraan haybiyaadka inkara inta badan shayga kaa maqnay xaqaa la dafiraa laakiin waxaad arkayso wax inkari kara ma jiro adigana ku abanaya anta rabbuna وilayka اmasir fakfir lii allaw ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsho dunuub ah wamaa akhartu waxa aan dib marsaday wamaa asartu wixi aan hoos u sameeyey wamaa callantu wixii aan la ubatayn aan kor u qaado oon muujiyey wamaa shayna allaw ii dhaaf anta adugu aclamu bihi mina adiga ogaal badan tahay waxaa jira waxyaaba aad gelooda oo dembi ba aadan moodayn kuwa intaad gashaa iska ilowdayba oodan ka toobadkeenayn waxaad rabbi adi iga ogaal badan tahay oo dunuuba oo anu aanan garanayn oo fara badan iyo dhacdhaca alla i dhaaf anta adiga almuqadima hoormarsha ninkaa doonto dalacsiiyo sharaf siiya wa anta almuakhiru alla wadaa dib u dhiga axadkaa doonto ilaahay baa waxna dalacsiiya waxna rida anta ilaahi ay macbuudi allihan caabudaya xaqa tahay laa ilaaha ilaa anta alla aan adiga ka ahaynoo xaq lagu caabudo ma jiro wey walaa xawla xeelad iyo kaarta malihi iyo walaa quwata tabar iyo awood ilaa bika ilaa bixawlika wa quwatika mooye inaa ilaah adigu taatikada iyo xeeladda na siiso odna waafajiso awoodna aadna gelisana annagu wax ma hayno wey bani adam waa iska daciif inuu ilaahay garab istaagaba mooye wa kaana yaquuluhu ducadan dheer wuxuu nabigu ku akhri jireen soo maray fii salaati اleyl salaadda habeenka kalanwaac alaatiya sida anwaac qaybaha soo socda oo kala duwan ee kale qayb buu sheeg ilaa toban faro sagaal faro meelahaasuu sheeku soo sheegay anwaacda iman doonta qaybaha iman doona maxaa ka mid ah wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray alanwaac waa jamcu nawcin alaatiyana waa aatin ama aatiya ayb allaahuma rabbi jibriil iman doona soo iman doona waa inta way kugu socogtahay wixii horean soo sheegno bay ka dambayso sheekhu de macaan kale oga jeeda wixii horean soo sheegna waxaan ka ayno ducooyina yaan soo wadaa buu sheekhu ujeeda allahuma rabi jibriila wmikaa'iila waisraafiila faطira الsamaawaati wاlأrض caalima اlغaybi wالشhahaada anta taxkum bayna cibaadika fima kanuu fi yakhtalifuun xadidka camar ibn yaasir ad garanaysaan allahuma rabi jibriila allahuma raba jibril jibraail rabbigiisiyo jibraail waa malaa'igta boqorkooda iyo sayidkood ugaaskooda wey wa mikaa'iila wa israafiila idan ambiyadii malaa'igtii rusul malaa'ika madaxweynayntoodii baa lagu halqabsaday ayib haddii intaaba rabbi rabbi u yahay wixii kale maxaad moodaa wey faaطira الsamaawaati samaawaadka allaha abuurayow iyo wاlard dhulkaba allah abuurayow caalima اlغaybi waxa maqan allaha ogow iyo washahaada shayga joogtada ah shayga jooga iyo maqanaha anta adaa taxkuma kala xukuma kala saara bayna cibaadika addoommaha inta ka dhaxaysa maxaad ku kala saartaa fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun laabudda min alxukm idan ilaah min asmaahi alxakamu wa huwa alxaakimu wa ilayhi taxtakamu alcibaad adduunka hawshaa ma dhacayse goorbay dhicaade aakharay dhacaysaa laabudda ilaahay inuu kala xukumo adoonta addoommahaas wad haystee nin walba nin kale ku dhegan yahay in la kala saaro wey وma kلقna السماوات بينهم باطلا ذلika ظن الذيiنa كفروا فwayl للذيiنa كفروا miن الناar أm نجعل waxaa lagu xidhay soo ma aragtid hawaabintii iyo ciqaabtii iyo xisaabtii waxaa laisku xidhay cirka abuuridiisa dhulkiisa dhulka abuurkiisa lasku xidhay adduunyada in lagu dhaqmo oo nin walba camalkiisa uu la ogaado kadibna hadhow la kala baxo kala baxu waa aakharo adduunkana waa camal ninkii yidhahda marka aakhara ma jirto wuxuu inkiray in ilaahay subxana wa taala addooma u kala xukumay wuxuu inkiray in dhul iyo cir xaq iyo gar loo abuuray bilaash iyo baail iyo berdoodan baa loo abuuray buu lehay waa meeshay aayadda u daliishadaan weeye laazimu اlmadhabi fahuwa madhabun aayaddana loo daliishada qur-aanka hadaad in badan maqashay laazimu اlmadhabi laysa bimadhabin waa ra'yi ay wadaadda yar qabaan jumhuur baa loo tiiriyaa yaan lagu sirin jumhuur اlmutakalimiin weeye ama fuqahadu iyo salafku laazimu اlmadhabi ida kaana bayinan aw daruuriyan fahuwa madhabun qur-aankuna wuu caddeeyey maxaa iskaga xidhan hadda ma muslimiin iyo muminiin ba iyo gaalaan simaynaa ma mujrimiin iyo saalixiin baan simaynaa am najcalu اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kalmufsidiina fi اlأrض am najcalu اlmuttaqiina kalfujaar kitaaban anzalnah waxaa lagu xidhay adduunka abuurkiisi waxa lasku xidhay hawaabkii ciqaab kala bixi aakhare iyo adduunka baa laisku xidhahayaa adduunka wixii la jabiyey ee la qarbuday ee la bodaagay ee baail iyo xaq laysku labay ahaa iyo nin santaaga iyo nin kibra waa in la helo aakhara lagu kala baxo haddaad tiraada xisaab iyo hawlaha midna iyo aakhara waxaad ti ogolaatay ilaahay bilaash buu abuurayba cirio dhul waa ciyaar wax faa'iidoy leeyihiin ma jirto baa macnahaada ka laazimaya laazimkaa meesha ka yimid ee ilahay wuxuu ka dhibay wuxuu ka dhigay madhab اlkufaar dalika danu اladiina kafaruu baa la yidhi meelay gaala ku caddeeyeenna ma jirto fii kitaab illaahi ay ku caddeeyeen ilaahay wuxuu abuuray cirya dhul cabatan cirya dhul cabat baa loo abuuray gaala maysan caddaynin laakiin hadalkoodu ka laazimay wix hadalkoodii ka laazimay oo inkaarka aakharaa aakhara inay dafireen waxaa ka laazimay inay leeyihiin cirya dhul bilaash baa loo abuuray lusuumkaasaa lagu dhejiyey ciqaab baana laga ratibay iyo waciid idan waxay u daliisheen mufasiriintu waxay yidhahan waxaa weeye laazim اlmadhabi laysa bimadhabi waxaa ka cad oo aayadda kaga fiican aayaddii suuraة tawba baa kaga fiican iisoo qabtaa dee qaatilu ladin laa yumina biاllaahi walaa biاlyawm اlآakhir ninkaa doonta yuhuuda ama nasara u tag aakhare wuu rumaysan yahay ma soo helaysa nin nasraani baan ahay ama yuhuudi baan ahay oo aakhare inkirsan qur-aankuna muxuu ku yidhi qaatilu اladin laa yumina biاllaahi walaa biاlyawm اlآakhir min aladiina uutu kitaab u dambaysay xataa yucdu jizyata can yadin wahum sairun kufrigoodo kale igada maxaan rabaa ahlukitaab waxaa la yidhi aakhiray beeninhayaan oo yahuudi nasaara ah kuwa banaanka taagan hadda muxuu ahaa digibigada saaro soo qaba weydii aakhira wa jirtaaba ku leehay maxay dhaheen fuqahadu ahlu tafsiir wa ahlucilmi almuxaqiqiin waxay yidhaahdeen jannada iyo naartay sheegahayaan ay tilmaamahayaan waxay siinayaan tilmaamo uu tilmaamiyo janno iyo naar lagu ogaan ahayn marba shaygii sifaadkiisa sifadanka hadaadsiisa kaan kalmunkiri lahu baad la mid tahay waxaan ku uhi sheekhan ma taqaana waan aqaanaa war xasan ma taqaanaa baan waan aqaanaa nin geedka leego dheero casoo quruxsan wayaa tidhi maxaa laga fahmay inaadan aqoonin warkaa inaad fahantaan umalaynaya misaalka meel fkuu geen maayo anas bukaa fasiray inaad fahanto waa muhiim jiddan laa yuminuuna bilaahi walaa bilyowm alaakhir macnaheedu waxaa weeye aakharada shareecadu sheegta aakhar aan ka ahayn bay nasaare iyo yuhuud sugahayaan ay leeyihiin oy keligood ku dhuflaynhayaan oo oo dad kale angool ku qaban hayaan oon haween lagu guursanaynin oon sharaab lagu cabaynin oo marqaan uusan ka jirin oo waxay leeyihiin ruuxda besaaba la nacmayn jasadka loo n xisaabo kaley sheegahayaan marka ilahay wuxuu ka yidhi aakharada aan sheegay ama aan diyaaray mid aan ka ahayn baad rumaysantiin wa maca daalika waxaa weeye macnahaas wuxuu noqday laa tu'mina biاllaahi walaa biاlyowm اlaakhir laazimu اlmadhabi fahwa madhabun hadalkoodi maxaa ka laazimay tilmaantay aakhara ka bixiyeen maxaa ka laazimay wadaadow war ma afjaniis baan ku hadlaya masaaf soomaalia maydan fahmi tilmaantay aakhara ka bixiyeen maxaa ka soo baxay tilmaanaysan aakhara lahayn waxaa ka dhashay aakharaba inaysan aqoonin ilahna muxuu ka yidhi maydan rumaynin macnedu waa maxay laazimu اlmadhabi fahuwa madhabu marka intaasi waa waan yar baxaya halkay ku soo noqdo anta taxkum alla allah kala xukma bayna cibaadika addoommahda fii maa shay baad ku kala saartaa iyo qadiyad iyo gar fiihi gudihiisa yakhtalifuuna isku maandhaafeen ihdinii alla uga hanuuni lima khtulifa fiihi shay walba lasku khilaafo oo min alxaqi xaqa biidnika ayib shay walboo laisku khilaafo xaqa allow xaqa igu hanuuni wey ayib baail iskuma khilaafo waa la isku raacaa shaydaan baa watee inaka adigu tahdii waad hanuunaysaa man tashaau ninkaad doonto ilaa siraaطin jid baad ku hanuunaysaa mustaqiimin toosan alla ku duldhaca oo xaqi ah wa kaana salى اllahu عalيه wasalam yukabiru caشhran toban buu takbiirsan jiray allahu akbar toban goor buu dhihi jiray wayaxmadu caشhran tobanna alluu ku mahadin jiray wayusabixu caشhran toban subxaan اllahi buu odhan jiray wayuhalilu wuu tawxiidsan jiray cashan toban kale laa ilaha illa allah buu toban ku celinaya subxaan allahi buu toban ku celinaya alxamdulilahi buu toban goor odhanaya allahu akbar buu toban xidhahaya subana sal slam ilaahay la kala baryo og buuri muhadalla la kala odhan og marka waxaa weeye innagu waxaan rabnaa dee dadkii unsaa ilahay u baryahaye inaguna is meel gallo keenu waxaad moodaa marka uu xidhaba xurufaat wuxuu ka bilaaba ordahayaa imaamka salaadaada wax yar ku darana tacliiqaad baa bilaaban iyo dagaal imaamkan hala bedelo iyo sidiisba maanta uu nagu dheereeyey iyo ayib masaajid masaajid ka salaad gaaban yahay baa la aadahay marka dambe marka waxaa weeye waa saan u soconno bilaarasiiq bay kugu gashaa baa la yidhi waxaan ka yaaba waaga dambe in lahay faatax waxaan ka lama akriyi karo waaga dambe ay noqoto faataxda nusaa laga dhigo ayada laftigaada dheere way tegi haddii sidii la degi waayo ayib ruuxu markuu keligii yahay salaada dheer ha barto markuu dadka dunyaha ii dambaysee markuu keligii salaada dheer iyo cibaadada dheer ha barto intaad yar tahayna cibaadada dheer iyo iyo hawlo badan oo ad lagu dhawaata la imow si hadhow markaad duqowdo ama aad xoolo yarayso xoogow carabdhaqa kugu soo hado haddaadoo labaatan jir ama sodon afartan jir oo wiil dhalinyaro aad marka horeba oday lixdan jir si u dhaqmi jirtay oday lixdan jir ama siddeetan jir sidii baa u dhaqmi jirta oo in yarbaad ku urursataa hadhow markaad daasheed cajista eed haweenku bartaan oo carruurtu bataan oo dhaqaaluhu yaraado adugu lafaadu daxlaystaan oo meel walba ay ku shanqadho maxaad samayn doontaa waxaa weeye intaad intaad ladan tihiin waxyaaba badan xaraysta wayquul wayastagfiru dembi dhaaf buu rabbi weydiisan jiray caشhaرan toban allahuma kfir lii ama rabi kfir lii ay buu odhan jiray wayaquul wuxuuna odhan jir nabig waa kani allahuma kfir lii allow ii dhaaf wahdinii allow ihanuuni warzuqnii allow irzaaq maal iyo caafima caafimaadku waa irzaaq eh, waa irsaaqad cilmi waa irsaaqad caqliga wanaagsan waa irsaaqad oo dhan waa irsaaqad addunyada basa maa irsaaqadu wacaafina allow icafi allow caafimaad isiya weeye dunuubta iga caaima caafimaadi oo xanuunka iga caafimaadi oo cudurrada diineed iga caafimaadi kufri iyo nifaaq iyo xasad iyo shirki baa u horreey casharan toban buu ku celin jiray wayaquulu wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa maangala min adiiqi xidhiiri baan kaa magangalay yowma alxisaabi maalinka xisaabtee la kala baxaahay fii riwaaya allahuma inii acuudu bika min atadyiiqi yowma alqiyaama اllahuma ini acuud bika min التadyiiqi fi اlmaqaami ywma اlqiyama riwayad abu daud eh, riwaayadii mxuu ahaay abu daud iyo keyrkiiba cafwan min التadyiiqi fi اlmaqaami aw اlmuqaami ywma اlqiyaama allah waa igu celiyin weeye xisaabta maalinka akhiro caشharan toban buu ku celinaya allahuma qina cadaabaka ywma tabcud cibaadaka caشharan mararka qaarkood inuu ku darana waa laga yaaba habeenkii laakiin markuu seexanaya ducada dambe u badnay allahu akbar meeshoo sheekh wuxuu ku qabanayaa waan ka soo teganaan baraarujyaan umayno wa kaana yaquuluun fii salaati اleyli kalanwaaci ilaatiya hoosteeda wuxuu leeyahay salaatuleylka ha ku dhaho nabigu laakiin in faradka lagu yidhaahdo taasi diidi mayso hoosta ku ishaaraya hoosta ku ishaaraya ayib wala waxay leeyihiin inaan nabigu uun faradkooduu ku dhihi jiray waa hora la soo guurin laha saxaabada soo guuriye oo dhan dacooyinkan dambe salaatuleyl bay soo guuriyeen ummahaatulmuminiin baana u badnaa marka salaad fare in lala aado ibaadadu waa tawqiifi waa isku ognahay hadday cibaadadu tawqiifi too shareecada looga dambayn waxaa kaloo la og yahay in sunnada iyo faradku ay wax kala duwan yihiin yushracu fi اnawaafili maa laa yushracu fi اlfaraa'id salaadaha sunnooyinka waxaa loo jiidaya laguna dhex qabtaa hawlaan faradka laga ogolayn waxaa wanaagsan marka duco walba meeshay ku in lagu daayo qaabka sheekhu iskugu minguurinhayo ee tii farad ku yimidna uu leeyahay sunada waa lagu akrin karaa tii suna ku timidna uu leeyahay faradka waa la gelin karaa ilama wanaagsan aniga shaksiyan waxaa fiican duco walba meeshay ku timid in la dhigo oo minguurintaa laga daayo saasaa ku wanaagsan lannu hadday faradka iyo sunadu isku mid yihiin fii jamiici alaxkaam maana kala qaadneen laakiin waxaa muqarar fii shariicatina inuu nabigu kala duwi jiray axkaam fara badan he sunooyinka iyo salaadaha waajibka ma tamisa ma aha marka sidaasa quruxsan baad moodaa walcilmu cind allah wuxuu kaloo ohan jira allahu akbar allahu akbar alaaan saddex goor buu nabiga ku celin jiray dulmalakuuti ay dulmulki bay ka dhigan tahay waa mubaalaqo malakuut facaluud waa mubaalaqo allihii boqortooyada dhammayska tiran lahaa wey wاljabaruuti duljabri wاlqahri allihii dirqinaya qasbaya addoommadu waxaysan rabin ku qasbayeen nin walboo ciswaaloo kibiraania ah, ilaahay baa jabrinaya ayib ilahay baa madaxa qabanaya fircoon xagga ugu dambeeyey haaruun eh, mxuu ahay eh, haamaan awey mxuu ahay namruud awey oo qaaruun awey nin walbo isqaada biixdaa laga kala jimay waa la quwaxay dul malakuuta allihii boqortooyo dhammaystiran u saaxiibka ah ayaa allahaasa mi shay walba ka weyn waljabaruuti awoodda muxuu ahaayey iyo qasbidda la qasbo addoommuhu amar iyo nahy baa lagu leehay mar haddii ilahay amar iyo nahy waxaa same iyo ha samayna haddii lagugu yeesho wax khiyaarad aan ka lahayn waa lagaa sarreeya soo ma aha wاlkibriyaai kibirka uu rabbi ka wen yahay wax walba alkibriya iyo alcadam wadaadada waxay dhaheen waa isku mid saxna ma aha way kala duwan yihiin alkibriyaau ridaa'i wاlcadamaةu izaari faman naazacanii fii waaxidi minhuma halagtuhu aw kama qala sal slam aw kama qaala caza wajal fi xadiid اlqudsi marka alkibriyaa marka la soo ururiyo ibr kibirku waa inaad iskala saraysa kayrka horta markaan makhluuqa fiirno inaad kayrka iskala sarayso issara mariso isqaado ood korkooda isdhigto ayaa kibir la yidhaha fi lmakhluuqiin addoommada marka loo soo laabto addoommada marka waxaa weeye hawshaa darajadaa may laha bilaash bay ku sheegteen sidaa dartee xaaraan buu kibirku ka yahay naar baana lagu galaa laakiin ilaahay uunkiisa maka sarreeya mise kama sarreeyo ma ka weyn yahay mise kama weyno amar iyo tala ma kuleeso kuma laha idan kibir allah iska leh alkibriya sidaa wey allah ka sarreeya uunkiisa ee ka weyn ee waxa iyaga qabta uusan qabanin wuxuu doonanaa sameeye saasaa loo jeedaa waalcadamati weynankii xaddhaafka ah alcadama waxay dha waa alcidam aladi laa yuxaatu bixaddin waa weynanka aan la qeexi karin tilmaanna aan lagu koobi karin baa cadamada looga jeedaa ilahay laguma koobo walaa yuxiiطuuna bihi cilma weynan iyo kibir allah iska leh awood wax dirqada allah iskale mulki dhammaystiran allah iskale macnahaasa xadiidka looga jeedaa wax kale meesha kuma jiro alqiraa'a soo kuma dara haddee intaa yarta aan ku daro maalooduba cashirku baaqday waa idinka goynhayaa alqiraa'a qur-aanka la akhrin lahaa buu baab yahay haddii nabigu uu soo xidha salaadii oo uu ducaaul istiftaax soo akhriyey maxaa xigi jiray uma kaana sala allahu alayh wasalam yastaciidu biاllah ilaahay buu ka magangeli jiray shaydaanka fayaquul wuxuu odhan jiray fi isticaadati acuudu biاllah allaan magan galoo miciinsaday min الshayطaani ay min shari الshayطaan shaydaan sharkii baan ka magangalay alrajiimi laga dheeri naxariista ilaahay maxaan ka magangalay min hamzihi afuufkiisaan ka magangalay wadada ku fasiray laakiin min hamzihi riwaaya waxay ku timi in muuto lagu fasiro suuxintiisa uu dadka suuxiyo ama qalbi maahintiisa uu maahiyo hamzigu waxay ku fasireen wadaaddo ay muutada ku fasireen waxaan dhihi jiray qalbi maaha ama miyir daboolka aybuubada ama imaaga wa u dhow ay ku fasirahayaan ama suuxidda ruuxuu yar suuxo cabaar intuu siriro kadibna uu miyirsanhayo wadaadahana waxay nagu fasiri jireen shaaficida min hamsi siririntiisa waa siriir adduunka kugu sii dayn iyo hawo adoo dhan waad waad maqan tahay waad qaadan tahay ma joogtid nin joogoo kuman baad ismoodi haddaad moogta ogtayda xanuunsanta qur-aan isaaraad dhihi lahay laakiin nin sirsan baa tayoo suuxsan irbad buu kugu dhufsan kabaabisaa ah, marka waad maqan tahay waad fahantiin baan u malay min hamsii suuxintii dadka uu suuxiyo adduunya ku suuxiyo iyo sarcadinti iyo wanafqii afuufta u afuufo kibir buu ku gelinayaa anaa kana anaa ini hebel ah anaa isla sarreeya waxaada ahayn waaba tagtaagsanba agan carruurta waxaan dhihi jirray xayawaanka waxaa u kibir badan odo jijiroolah waad aragteen saasuu kalba lagu qaadi maanta tanuu la gergerini kadibna mar danbuu dhigi soo mayd arag mase lama yaqaano baashaas ooda jirjirool la yidhah carabtuna xirbaa bay u yaqaanaan waxaan dhihi jirnay wuxuu leeyahay kibirkiisa dhulku amuu kula dumaa dhulku amuu kula dumaa ninkaad artay sakaraadka ee mudaca wax yar dhaama yo dhulka amaad dumisaa yaani marka addoommadu waxaa weeyaan shaydaan baa ku afuufaya kibir kibirku waa musiibo kibirku waa musiibo iyo wa naftihi sixirkiisa ila qolyaha wax sixira afuufee wa min shari nafaataati fi lcuqadi wey marka kibirka ilahi ba ka maangalay sixirka ba ilahay ka maangalay suuxdintiisi iyo siririntiisa dadka uu sirinaya shaydaanku ba ilahay ka maangalay yani shaydaan waa dhib badan yahay saa darteed shaydaanku nin walba ninkuu ka qiimo badan yahay ba oga dareerka kale culummada iyo dadka cubaada ihiyo ah dadkaa weerar uusan ku hayna caamadu ku hayaa markaad waayeesheed nuglaato weerar wuxuu kugu soo qaadi waagaa labaatan jirkeed uusan kugu soo qaadin sidaa darteed slk wa rux markuu naf baxaaye oo xanuunsan yahay aad ha warqabo wacdi badan iyo gubaabin iyo tawciye iyo hanuunin iyo haddii kale karkaarku kuweydaarinaya lanno markaad naf baxaysaed xanuunsan tahay waa aakhiru laxdati min addunya saacaddii kuugu dambayse weeye saacaddaa waxaad ku dhimatay in xisaabta ku xidhantahy waa marka wuu ku dagaalamay inuu maalinka ayada ah wixii aad soo waday konton sano oo cagta ku dhufto marka aad loo taxadiyo ilaha laga xadiidkaasi adugu aan dhamayno israacino wa kaana axyaana mararka qaarkood nabigu yaziidu wuxuu ku kordhin jiray fiihi fi listicaada tacawudka wuxuu ku dari jiray shay buu ku dari jiray fayaqul wuxuu odhan jiray acuudu biاllaahi الsamiici اlcaliimi min الشhayطaan الrajiimi min hamsihi wa nafkihi wa nafdihi saasuu isu raacinaya oo asamiic اlcaliim buu ku daray allahuma inii acuudu bika riwaayad baa ku yimid allahuma inii acuudu bika min الشhayطaan الrajiim min hamsihi wa nafkihi wa nafdihi uma yaqra wuxuu akhriyi jiray bismi illaahi الraxmaan الraxiimi walaa yajharu biha xadiidka hore intayna intan damba u gudbayn xadiidka hore xoogow waa min xadiidi jubayr bni muطcim buu ku yimaadaa waana xadiid daciifa siduu bukhaari sheegay ayib iyo ibnu khusayma iyo bazaar waxaa lagu cileeyaa jahaaliya iطiraab bay ku cileeyaan wadaadto fara badan ayib sheekh albani asagu wuxuu qabaa inuu laa ba'sa bihi fi الshawaahid ayadoo sidaa tahay haddana xadiidku wuxuu ku yimid fi salaati اleyl wالtaطawuc siday cadaysay riwaayada miscar ibn kidaam cinda abi daawuud wa cinda albagawi abilqaasim waxaa ku yimi asagu inuu salaatu subxi yahay si kastaba noqotee axaadiidta qaarkood waxay iطlaaqeen oo ay dhaheen salaadda markuu u istaago nabigu saa shaydaanka iskaga naari jiray axaadiidta riwaayadna waxay yidhahdeen markuu salaatu sunaa tukanayo bar waxay yidhahdeen markuu salaad subax gelayo waa xilligiina subaxa u darane bar waxay dhaheen salaadeeda garan mayne saasuu nabigu yeeli jiray raggaasi waa daciifiya bukhaari ibnu khusayma bazaar jahaaliya darab bay ku galeen sheekh albanina waa xasan buu leeyahay fi shawaahid marka la fiiriyo laa ba'sa bihi fi shawaahid cafwan waxaa saxiix yeelay ibnu xibbaan xaakim ibnu xasan fi muxallah ibnu jaarud fi lmuntaqa asaguna waa xoojiya lanno waxaa laga soo qaadaa ibnu jaarud wux muntaqa ku sheego kalmuxtaji bihi شاahد buu ley min xadيث abi سacيid الkhdري شhaahid labaad min ibni mascuud can abi umama shawaahidda marka la fiiriyo iyo xadiidku asagu aan ضacfi aad u xoogan isugu sii jirin oo munjabir ضacfigiisu u yahay inuu sugan waad moodaa laakiin wadaadaha waa ضaciifiyeen intaa inaan ishaaro baan rabay ثuma intaa kadib yaqرأ wuxuu akhri jiray bismi الlahi الرaحmaan الرaحيim walaa yajharu biha lama jahri jirin yani kor uma dhigi jirin oo hawshii aan ka dhigi jiray awogey musugto meher ma leh ninkeedana makhraati ma galay somaali yidhahdeen waa qaacido soomaaliyeed laakiin diin maaha la soco hadda qaybtan dambe acuudu bilaahi samiic اcaliim xadiidka hore ee mucam lama socotee waxay la socotaa xadiidka shaahidkii xadiid abi saciid اkhudri qadiyadan bisanka in la arii karo aan la akhriyi karin iyo in lala jahra haddii la akhrin la sare waa qadiya dhib badan annagiiyo wahaabiyada iyo wadaadaha kale aan isku gallay ayib siyaasad xumadii aan gallay hadda kahor aan ka sheekeeyey marka laga soo tago hadda ilaa waktiga igu yar marka meelo badanoo waa loo dheelmanhayaa haddaan ka gaarana galabtaan dhammaadin kale berri baan wixii ka hara ku dari laakiin inaan khulaaseeyo laba daqiiqo aan isku dayo khulaasadu waxaa weeye ee culummadu qaybo ka mida waxay qabaan bisinku faataxa kama tirsano waadna ogtihiin waxaadna leedihiin waa aimo la raaci oo xaq ah annaguna waa leenahay waxay ku khaldamaanun baa laga leexa marka qur-aanka la akhrin oo salaad la tukanhaya ma la akhriyi bisinka mise waa la akhrin mahayo maalik iyo awsaaci iyo jamac meel ku xaqamaan bisinka la akhrin mahayo laa jahran walaa siran maalikiyadu halkaasay mareen wa kadaalika a'immatu shaamiyiin oo awsaaci ka mid yahay iyo jumhuuru shaamiyiin sidaasay qabaan bisinka la akhrin mahayo korna loo dhigi mahayo hoosna laga akhrin mahayo na maqashiin maysid aduguna ismaqashiin maysid midnaba la aqbali maayo markaa dhamaysa istiftaaxa alxamdu lilahi baad ka bilaabi bay taagan yihiin qolyo aan fiqi badnaynoo waagi hore aan mood jirin inay fiqiga ku nagu dhaamaan haddana aan arkan in waxba aysan la joogin ya waxay dhahen ninkii bisan ka taga salaadda ku xidhi mayso waa bidca lam yaqulu axad min alcilm ninkii bisanka ka taga salaad ku xidhmi mayso ama salaadiisu ma ansaxayso lam yaqulhu axadu min alfuqahaa almuctabariin iga daawad haddaan dambe waxay la socdaan aysan jirin warka iska jooji maalikiyada iyo shaaficidu waa isku xidhan jireen maalikiyana bisin ma akrido laa hoos walaa sir iyo saaq midnaba waad ogtiin baan u malay awsaaci halkaasuu maray wadaadda haddaan ka soo tagno intaanada qabta bisinka waa la akhriyi karaa bisinka waa la akhriyi waa in la akhriya waa fiican tahay ama waa waajib aan isku dhexnaallaa waa waajib iyo waa la akhrin iyo waa fiicanna isku dhexnaallaa intaanada kale jumhuur ahlicilmi saxaabada badankood iyo taabiciin iyo fuqahada badankood waxay qabaan bisinka waa la siraysan markaan soo gebagabeeyo alimaam tirmidi markuu xadiidka wariye wuxuu yidhi wاlcamalu calayhi bisinka in la siraysto cinda akari ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi minhum abu bakr وacumar وcuثmaan وغayruhum وman bacdahum min الtaabiciin وbihi yaqulu sufyaan الthawri وbn الmubaarak وأxmed وإsxaaq laa yarawna an yajhara bbismi اllahi الرaxmaan الraxiim qaaluu وyaquluha fii nafsihi waana madhab abi xaniifata abi yuusuf alqaadi xasan الshaybani abu bakr alxaazimi kitaabkiisa alictibaar wuxuu yidhi wa bihi qaala akaru asxaabi اlxadiiث waana shaafici la socaada axmed bn xambal iyo isxaaq iyo akaru صaxaaba akaru الtaabiciin sufyaan الthawri imaam ahlilkuufa xagguu joogaa imaam e, baqdaadu axmedna xagguu istaagan yahay axnaaf iyo abu yuusuf alqaadi iyo maxamed xasin xaggay mareen awsaaci reeshaan waana daayeen inaan laangaabnahay somaarta adaan soomaali nahay laangaab intayna bisinka la jaharta laangaab baan nahay ayadoo sidaa ta haddana waxaa idab darra ah inaad dadka xagxagato adoo laangaaba ah horaan ba aan tollaba haysanin ina haddaa tira isbuurto tiaanaa salaadii baa bisilka la jahra weydayno waa idinka tagaya ama sida awowga aad tiraa muxuu ahaayey bisinka xaggeed geysa iyadoon la gaadhinba xisaabtoon la bilaabinba bisinka awe war bisinkii in lagu xidho muxuu aha alwalaa walbaraa musiibuu noqday masale caqadi ah oo ay ku xidhan tahay salaada burideedii iyo asixideedii ama ay ku xidhan tahay ruuxa in la gooyo oo la collaysto iyo in gacal laga dhigtay baasha noqoto dabci soomaali diin ma aha waa dabci soomaaliyeed diin ma aha innagu haddaanu siyaasad wadno saan ummaddu nooga didin markayna u nimid bisanka waan oola jahri lahayn say u soo degaan oo u xasilaan oysan gocol xobka u qaadin colaad bay marjirteen qiraaday akhrinhayeen baad ka tagteen riwaayata caasim baad u eh, keenteen riwaayata xabsin can caasim baad u keenteen oo hadda maaliki yowmiddiin baad akridaan jumhuur اlqur'aan maxay akhriyaan maliki aniga hadde hor hawshii ugu dambaysa muraajacadeeda waxaa man afar wadaad baaba akrida maaliki kisaa'i iyo caasimi waxaa akriyaa yacquub iyo khalaf saan u malayn aan eh, inta xusuustayda tobanka lixda kale maxay akhriyaan maliki bay akhriyaan maxaad oga tagteen wadaadihii soomaaliyada dariiqooyinkii ashaacirada iyo reer saalimow iyo reer faraaqle iyo wax o dhan ku khilaafa wey soomalidu khilaafka iska jecesha iyagoo cumaamada duubta oo xataa garhka maryaan u nimid waan u hagooganay baal v v saa loo maxeeyo la hagooganay sida gabadh hagoogatay baan ola nimi balabu macnaha ku jira ii sheeg shaaficiya iska ahaayeen waxaa tira annago xanaabilaan nahayba waxaa loo khilaafa ma garanaysa yacni soomaalida waxay jeceshahay xasaradda khilaafka hebel hebel baa iskhilaafsan iyo xoogaha lisadaasay iska rabaan waa dhaqan qoysa maaha diin badan kuma jirto taasi waxaa dheer ibn cabaas iyo aris waxay odhan jireen bismi illaahi araxmaan araxiim in oo lala jahro waa qira'atu acraabiya qira'a reebaadiye wey haddana ku dambaysa weli waa aragteen reemagaalku way ka ilbaxaanba ibnu cabaas wuxuu odhan jiray xabrulumma ay kudhihi markay dan leeyihiin haddana way fadaloocin turjumaan alqur'aan bay ku leeyihin markay rabaan ibnu cabaas waxaa ka sugan bisanadin min asaxi alasaniid iyo ardadiisaba cikrime iyo khayrkii inay dhaheen waa qira'at alacraab mar wuxuu yidhi inaan reedmiyi noqdo anoo magaalo jo diyaar ooma ihi maxaa jira bismillah raxmala jahri maamaan akhrinaya badigal reebaadiyaa noqonaya dhaga waaweyn almuhim halkaasi wadaaddaa ku tagay shaaficiyadu saxaabo dhowr ah iyo taabiciin dhowr ah way haystaan bisinka in lala jahro oon la siraysanin bay qabaan oo aan laga tegin ayib axaadiia beebka ku timid bisinka in lala jahro ama la akriyo shaaficiyadu ragga waxbay ku dhaamaan marka xadidka la marayo way ka garan waxay yidhahdeen rag badan waa kamid dahabi ka mid yahay xadiid saxiixa ah oo sariixa ma jiro laakiin waxaa jira xadiid daciifo sariixa xadiid saxiixoo ku cad nabigu inuu bisinka la jahri jiray ama salaada ku akriyi jiray ma jiray hal xadiid baan haysanno toban sana la taagnaa waa dhoweyd ba naga daciifo dhan waa shaad xadiid abu hurayre oo uu lahaayo xadiidkii mxuaha nucaym almujmir riwaayadiisa waa shaadadhe niman dhib badanoo waxqoqdaa shuduud bay ku keeneen meel bayna kala e, e, meel bay la mareen wayna gar leeyihiin shuduudkaa waa shuduud bannaanka yaalo haddaan la isinkaray si kastaba noqotee aimmadan hore way ka soo guuriyeen axaadiista aan daliishanno waa dhowr xadiis afar iyo saddex hal xadiioo asaxay baa jira halkaa xadiis kuma cadda qadiyad inta kala dacfi baa ku jira ayadoo sidaa tahay waa masale fiqi ah oo ijtihaad saaiqa iyo khilaaf saaiqa ku basha ummaddu saysan u didin hadda waaba la kala tegeyba hadday waxaa wey low istaqbaltu min amri mastadbartu weeye haddii dib loo noqon karo saan ummadda loo diday bisinka marna ha loola jar marna ha loo siraysto waxba ayaan lagu dhimin ummadda ayb haddii salaagaada la kala baxay digiilka lagu kala dhaqaaqo hadda la kala dhimay oo ka soo tagtay reerihii oo wahaabyo gooni u socota oo xisaab gooni ah wadato culamad gooni ah qiraa'o gooni ah madhab gooni ah salaad gooni ad ah wadataane hadda la kala baxaya ninkii foodaydan geliya adilada ku kala baxa laakiin waagay xisaabtu kow ay haddii lagala tashan lahaa sidan ma dhacdeen wey marka qadiyaddu intaasay gebagaba ku tahay axaadiidtu xanaabilo kutub bay ka qoreen shaafici kutub bay ka qoreen xanafiyadu hal wadaad bay kuleeyiin muxadiis badan ma ilaah oo kitaab ka qoray ama almaalikiya cabdilbar baa isna kitaab kitaab qoray wadaadda ka horreyana waa jira kuwa ka dambayna waa jira masale lagu dagaalamo weeye laakiin marka la insaafo waxaa weeye jumhuur ahlicilmi siday u badan yihiin baa sax ah oo ah bisinkan yaan laga tegin ha la akhriyo laakiin hoosa loo dhigo macno waxaa jira aad ku ogaa inuu baail yahay bisinka in la siraysta xadiid in lala jahro cafan bisinka in lala jara xadii walbo sheegay inuu baail yahay macna aad ku ogaan baa jira oo haddaadan iswaalaynin nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi in faatixada uu akhriyi jiray oo uu la jahri jiray ma saxaabaa isku khilaaftay shanta wakti oo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe iyo fajar oo uu nabi maxamed saxaabada tujinayo bisinuu la jahri jiray hadduu jiro miya isku khilaafi lahaayeen dadka lama waale mogta waxaan jiri lama sheegeen maalinku nabigu salaad bila ilaa maalinku dhimanayay hadduu bisinka la jahri jiray wuxuu noqon lahaa aljahru bilbasmala kalfaatixu noqon lahaa shay mutawaatira oo macluum min adiini bidaruura noqon lahaa labana iskuma khilaafteen macnahaasi aan laga laga lexleexanin waana macnuhu tilmaamay ibnu taymiya uu ku gar leeyahay waa runtii yacni arki maysid xanafi faatixa diiday in nabiga akhriyi jiray walaa maaliki walaa xambali walaa daahiri walaa shaafici walaa axad muslim ah bisinka maxaa muranka geliyey bisinka waxaa muranka laba mid ka mid a nabigu inuu akhriyi jiro oo siraysan jiray iyo inuusan akhriyi jirin iyo in uu marmar taaban jiray marna ka tegi jiray saddexdaa xaala hadday dhacdun buu muran geli lahaa laakiin hadduu nabigu joogteeyo oo shanta wakti uu la jahray sida annaga shaaficiyada aan ku dagaalamayno wuxuu noqon lahaa ka salaati الظuhri wاlcasri wakalfaatixa bal wa adhar min dalik lannahu hal ayadoo la qaban kareen yani waxaa la yidhi gar allay taqaanaaye baasha ka daaya nin tooxsiga ha laga daayo hada bilahi towfiq wax yar baa ii dhiman barri baan gebagabayn hada bilahi towfiiq